bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالslaaة wالsalaam عlى rasuuli اllah وalih وصaxbih أجmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllah tacalى whakada qowluhu ثalaaثaة min amri اljaahiliyaةi aطacnu fi اlansaabi wالniyaxaة wاlanwaaءu wuxuu sheekhu ku soo jiray macaasidii iyo dunuubtii sharcigu uu ku magacaabay kufri ama shirki ee markaa ahayd kufri aan weynayn ama shirki aan weynayn iyo sheekhuu ku fasiray axaadiista badankeed iyo nusuustaas inay tahay min amri aljaahiliya iyo dhaqankii gaalada muslimiintana la doonayo inay ka baaqsadaan iskana ilaaliyaan dhaqamada gaalada ee diinla-aantaba wahakadaa sidoo kale qowluhu baa lamida ah oo macnaha ku yimid alaaatun saddex arrimood min amri aljaahiliyati dadkii gaaladaa dhaqankoodii wey aacnu fi lansaabi nasabka dadka in la duro oo adagu midgaan baa tahay iyo kanaa tahay iyo nafsadhiban baa tahay iyo muxuu aha abtirkada lama yaqaano iyo meelaad ka timid lama yaqaano iyo waxyaabaha noocaasa nin walba nasabkiisa iyo dhalashadiisa waalidkiibaa u sheegay sida adugu aad aabbahay hooyada uga qaadatay inaad ree hebel tahay baa iyaguna aabbahoodii waalidkood baa u sheegay marka inaad durto kuma banaano waa diin la-aan wey waa macsiyo aacnu fi lansaab wax laga sheegoo la duro sugnaanshaheeda ama liidnaan ama gunnimo iyo waniyaaxatu qaylada iyo oohinta loo ooyo baroorta baroortan ayadu in loo baroorto meydku markuu dhintana iyadna waa min amri aljaahiliya walanwaau xidigaha in lagu rabdoono jamcu naw'in waana xidiga ama mansilka ama malaca waxaad ku sheegtaba xidig markuu dubado mid kalaa soo baxa anwaabaa marka la yidhaahdaa labaatan iyo sideed bayna noqotaa abu yacla baa xadiidkan soo saaray iyo bazaar shawaahid buuna leeyahay bacduha fi saxiix <clears throat> bayba ku timaadaa <clears throat> marka adoo islaam sheeganaya inaad xidi ku rab doonto ama niyaaxa iyo baro lagu arko ama nasab ruux muslima aad durto yani waa dhaqan kadhana diinta islaamka wa milu waxaa la mid ah alxadiid aladii yurwa xadiidka laga wariya can jariir ibn cabdilaahi albajali wa abilbakhtari saciid bni fayruus aطaa'i <clears throat> alaaatun saddex arrimood min sunnati aljaahiliyati diin la ama dadka hore gaalada ah dhaqankoodii weeye iyo ariiqoodii iyo marinkoodii anniyaaxatu baroorta meydka loo baroorto anniyaaxatu calmeyd bay ka dhigan tahay iyo wa sancatu acaami raashinka in la sameeyo waxyaabaha inagu tacsidan u naqaanine koonfur weyba ku badan koonfur iyo galbeedka koray ku badan tahay soomaalida intaan kulley ka aqaan markaad jijiga kor u dhaafto ilaa uun xamar intaasay ku badan tahay iyo agagaarkeeda inuun reerkii la fadhiisto la budaago oo la qarbudo oo meydkii iyo ahalkiisii dhibba loogu soo dara hawsh iyo kharash oo meesha lasku ballansado lasu yimaado tacsiid hebel baa la aadhayaa la yidhaahdo oo haweenku isu yimaadaan oo raggu isu yimaado magaalada laga soo safro dhaqankaas marka dhaqan horeo jaahili ah weeye wa sancatu acaami raashinka in la sameeyo oo loo sameeyo dadka u imanhaya meydka iyo ahalkiisa u imanaya ayagii laga dhintay masaakiinta ee dhibanaa in la caawiyo oo raashiin loo sameeyo lama diidano waxa laga hadlaayo dadkiina imanhaya waxaan tacsiinayna inaad meesha fadhiisataanoo kabto idinkaga dhunto oo maalmo meesha la gabranaado oo raashinka lagu cuno xoolo lagu qalo oo dhaqanka waa dhaqan weli baaqi ku ah koonfur iyo galbeedba soomaalida inteeda kalena uun qaybaa kaga jirjira marka waa dhaqan aan diintaan ku fiicnay wa an tabiita almar'atu haweenudu inay barido fii ahli lmayiti min hayrihim ahlulmayidka inay dhex barido aan qoyskeeda ahay oo waa nooc ka mid a sancatu acaamka wa an tabiita almar'atu fii ahli lmayit min hayrihim ay min hayri ahliha yani saasaa loo jeedaa in haweenku intay baxaan ay meelo kala fadhiistaan oo tacsibaan u fadhina yidhaahdaanna waa min amri اljaahiliya xadiidka asagu jariir bn cabdilahi albajr ibni maaja baynu ku soo marray oo soo saaray ayib <clears throat> waana xadiid xasana sida raajixa ah wadaadana dacfi bay ku sheegaan wadaadana wayba saxiixiyaan ama xadiidka abalbakhtari ee mawquufka ama mursalka ah sheekhu wuxuu leeyahay ma arag mana helin laakiin waxaa soo saaray cabdurasaaq ibn hamaam asancaani fi lmusanaf ayuu ku jiraa aarka abilbakhtari saciid bin fayruus ataabici raqamka buu kaga jiraa musanafka ibn abi shaybana wuxuu kaga jiraa mujaladka saddexaad bisanadin xasan marka aarka saciid ibn fayruus abilbakhtari aai waa fi musanafayn musana bn abi shayba wa musanaf cabdrazaq asancaani <clears throat> waana aar xasana wkadalika alxadiiu baa lamido asaguna dhaqan jaahili ka hadlahay oon takfiir keenaynin aayat lmunaafiqi ruuxa munaafiqa calaamadahay astaamaha lagu garto alaaun saddex weeye idaa xadaa markuu sheekaynaya kadaba been buu sheegaa inuu beenta ku aqdaanto waa dhaqan munaafiq wa idaa wacada markuu wax ballan qaadana akhlafa waa gub yeela bimacnaa waa ka soo bixi waayaa waida utumina haddii la aamino wax loo dhiibo la aamina khana waa khaame idan waa dhaqan munaafiq marka ninkii been lagu arko waa gaal dhihi mayno ninkii intuu ballan qaado ka baxe ka soo bixi waayo waa gaalooba odhan mayno ninkii intii wax lagu aamino ee khayaamo wuu gaalooba dhihi mayno laakiin waxaan leenahay dhaqan xumu la yimid diinla'aan buu ku dhacay waa caasi waa faasiq waa faajir intaa waa la odhan karaa wqowlu cabdilaahi bn mascuud baa ka mida radi allahu tacaala canhu alghinaau heestu yumbitu wuxuu dhaliyaa heesuhu waxay dhaliyaan annifaaq nifaaq bay ku dhaliyaan fi lqalbi qalbiga heesta khamrada ammaanaysa ee zinada dadka ugu yeedhaysa ee waxbaa cishqiiyo jacayl la yidhaahda ee ummadaha isku dirtee dhaqanka xun xambaarsan ayaa loo jeedaa kaasaana hina le haddii la ilaaqo hada huwa alhinaa alghinaau heestu heestu waxay dhalisaa yumbitu nifaaqa nifaaq bay ku dhalisaa fi lqalbi qalbiga heestu waxay kugu yeedhi diinla-aan dhaqan xun dhaqan jaahili macaasid ay ku jeclaysiin mar hadday macaasidi iyo zinadii iyo diin la iyo dumar aan gayaanka ahayn dumar aan maxaarimta ahayn baan ujeedaa dhexboodkooda uu haysto ay kugu caraabeen oy kugu gubaabeen oy qalbigaada jeclaysiin idan waa nifaaq leanna ruuxa muslimka waxaa la doonayaa inuu waajibaadka iyo khayrkana jeclaado xumaha iyo muxaramaadkana uu necbaadaa la doonaya qalbi ahaanna uu ka kohdo dhaqan ahaanna uu ka taga laga doonaya sidaa darteed culum waxay leeyihiin ruuxa muslimka ah aan wax xumaana kohanayni waa gaal muslim ah waa kaafir qalbigaada haddii xumaanta laga waaya aya muxaramin shay muxarama min bidaayati اlmuxaramaat ilaa nihaayatiha hadaan qalbigaadu wax ilaahay xarimaba uusan kohonaynin oo uusan necbaysanaynin oo uusan diidayninba falasta min muslimin aslan bal anta kaafir adoo wixii dhibsanaya oo ilaahay ka cabsanhaya oo khoof kugu jiro oo qoobgariirahaya shahwo kaa tanbadaysa inay ku xambaarto macsiyada ku dhacdaan la doonhaya shahwa haaliba hawa haaliba laakiin qalbigaadi haddii laga waayo kohsi iyo dhibsi aad macaasida dhibsanayso jumlatan waxaa weeyaan kaafir baata ragga caddeeye inaad gaalta waxaa ka mid ah ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh fi limaan اlkabiir wakadalika ibnu rajab alxambali fii jaamic اlculuum walxikam waad garanaysaan bay la tahay lanna saas weeye nifaaqay dhalinayso heestu macaasiday ku jeclaysiin macaasida in la kohdona waa min aliimaan in macaasida la jecdo waa min alnifaaq marka saasaa lagu yidhi alghinaau yunbitu الnifaaqa fi اlqalb waana ahar mashhuuro صaxiixa can mascuud sheekhu wuxuu tilmaamayaa inuu abu daauud wariyey sanadka abu daud daciif waa runtii laakiin duruq wuxuu leeyahy akara waa mashhuur bal huwa mutawaatirun can mascuud mutawaatir buu ka yahay ragga si toosa u takhriijiyay iyo sheekh weliba aharka xoojiyey sheekh albani baa ka mid a kitaabkiisa muxuu ahaa la odhan jiray iisoo qabta taxriimu aalaati lmacaazif risaalada iso maxay ahayd taxriim aalaati mxuu ahaa taxriimu alghinaa wاlmacaazif risaalada dhuubanee sheekhuu leeyahay aarka ku saxiixinaya duruub banbuuna keenaya waa runtii akara min cishriina ariiqan buu leeyahay can mascuudin waana aar sugan oo saxiixa wey macnihiisuna sidaasaa looga jeedaa laysa wujuuh hadi اlaahaar aahaartan macnaheedu ma aha kulliha dhammaanteed oo min aunub fi unub mintaad manaa fi inaytaan umalaynaya laysa wujuuh hadi اlaahaar kulliha dhammaanteed oo min aunub fi dunuubi ku saabsan aahaartan dhammaanteed ku timid dunuubta iyo kadigiddeeda ku timid ma aha macnaheedu ana raakiba macaasidaa ruuxi ku dhacay yakuunu inuu noqonaya jaahilian jaahilan ay jaahiliyan buu sheekhu ujeedaa yani alaau min amri اljaahiliyati ayb jaahiliyan muطlaqan ee waxaa tahay fiika imraun fiihi jaahiliya nooc iyo dhaqan baa lagu hayaa mooyeen laguma ilaaqahayo inaad tahay jaahili bimacnaa kaafir ah yakuunu jaahilan walaa kaafiran walaa munaafiqan wahuwa muminun asagoo rumeeyey billaahi subxaanaه wa tacaala ilaahay wamaa jaءa min cindi iyo waxaa xagga alla ka yimidba wamu'adin gudanhaya lifaraaidi ilahay waajibaadkiisii walaakin macnaaha adoo waajibaadka rabbiga gudanaya wixii xagga rabbi ka yimidna rumaysanoo aaminsan allana rumeeyey inaad macsiyadaad ku dhacday keliya ku gaaloobi ood munaafiq ku noqon ood jaahili ku noqon ma aha axaadiistu macnaheedee waxaa weeye walaakin macnaha macnaheedu waxaa weeye annahaa tatabayanu waxay ku caddaan min afcaali lkufaari inay tahay afcaashan iyo dhaqamadan iyo macaasidanba waxay tahay dhaqan gaalo muslimkana waxaa la doonaya inuu ka dheeraado ka fogaado waxyaabaha ka dhanka ah dhaqankaee dhaqanka islaamka muxaramatun waa la xarimay manhiyun canha waa la reebay fi lkitaabi kitaabka ilaahay wa fi sunnati akhbaarta nabi maxamed maxaa loo yeelo loo adkeeyo oo loo dhuujiyo oo amruljaahiliya loo gaadhsiiyo oo shirki loo yidhi iyadoon gaalnimo weyn ahayn oo kufri loo yidhi iyadoon gaalnimo weyn ahayn oo nifaaq loo yidhi ayadoo nifaaqi caqadiga weynaahn nifaaqi camaliga ah liyataxamaaha inay iska ilaaliyaan ka dhowrsadaan liyataxamaaha inay ka dhowrsadaan baa loo yeelay almuslimuuna dadka alla hogaansamay wayatajannabuha ay ka dheeraadaan falaa yatashabahu aysan isku shabihin bishayin shay oo min akhlaaqihim ah dhaqankii gaalada ah iyo walaa sharaacim diinahoodii ah walaqad ruwi waxaa la wariyey fii bacdi alxadiii xadiita barkood waxaa lagu wariyey xadii barkii waxaa lagu wariyey yani bacdu maa ruwi ujeeda can nabiy waxaa lagu sheegay ina sawaada kalarka madow ama rinjiga madow khidaab اlkufaari gaalada cilaankooda weeye waa xadii mawduuca ah. xadii mawduuca ah, w sheekhu waa daciif buuri laakiin bal huwa mawduuc xadii mawduuca ah wey e, yani cilaanka madow waxaa marsada gaalada khidaabkooda weeye xadiidkaasi mawduuc weeye wakadalika fahal yakuunu liaxadin axad ma u ahaanaya an yaquula inuu yidhaahdo ma u bannaan wey ma u cunantaa axad bini aadam ah an yaquula inuu yidhaahdo inahu yakfuru min ajli khidaab ninkii daawo madoobayse marsaday ama cilaan madoobaysay madow marsaday ee ciradii ku madoobeeyey ma dhihi karraa waa gaal diintiibuu ka baxay axad odhanaya ma jira may waa macsiyo waa macsiyo sheekhu leh laakiin xadiidku ma sugno bal huwa mawduuc wakadalika waxaa lamid a xadiiuu nabi maxamed xadiidkiisa fi lmar'ati ku saabsanaa haweenayda ida stacdarad markay issoo udgiso issoo cadriso issoo barfuunayso uma intaa kadib marad ay marto biqowmin qolyo ay soo marto <clears throat> yuujadu riixuha imraada haweenaasoo yuujadu la helay ruuxaha carafteeda la helayo iyo liyuujidu riixahabaa xadiidka ku yimid asalkiisa nabigu wuxuu idhi annahaa zaaniyatun wey haweeneydii issoo barfuumaysa issoo udkisa kadibna qolyo meel fadhiyo ragga oo ajaaniba soo marta si cadarkaasi iyo udgoonka sanka loola raaco annahaa zaaniya nabigu waa zaaniya buu idhi fahal yakuun xadiidku xadiid saxiixa waad garanaysaan xadiidkaas annahaa ku yimid abu daawud iyo tirmidi bana ku maray culimo kalena waa soo saar waa xadiid saxiixa sida raajixa fahal yakuunu hada ma noqon hayaa cala الzina aladii tajibu fihi اlxuduud zinada nabigu uu haweenaydan ku sheegay ma zinadii xadku ka waajibhayeyba ee muxsankana dhagaxa lagu dilahayey ruuxaan meherka ridanina boqolka karbaash lagu dhufanayay fahal yakuunu hada ay fahal yakuunu hada iyo macna xadiid buu ujeedaa sheekhu ma noqonaya cala الzina ma ku xambaarayna zinadii alladii zinahaaso tajibu fiihi ay ka waajibaysa alxuduud mise nabigu wuxuu u jeedaa waxay la timid wasaa'il zina zinada wasaa'isheedii hadday haweenaydii qaabkaa samayso haddee raggii oo dhan baa hunguriyeynaya wixii intaa ka dambeeya inay un ilaahay isku mxuu ahaaye shaydaan mxuua ah furaha ka qadaan laga yaabaa kadibna meeshaa zina ay ka timaado marka dadka lama aafeeyo weeye dhaqankii zina sahli lahaa ama suuro gelin lahaa bay la timid wadiiqa bay bilowday wadiiqahana wadada weyn buu kugu ridaaya wa qowlu ama dhaqankii zawaanida u dhaqanta weeye oo haweenka ayaa haweenka xunxun ee jirkooda ka ganacsada ayaa dhaqankaa leh gabadha muslimiinta marka xafiifada dhaqanka looma ogolo inay ku dhaqanto ama waa mutashabihatun bizawaani ama wasiilatu zina bay la timid labadaa macnaba salafku way ku fasiraan ama fuqahadu xadiid markay fasirahayaan wa miluhu waa anagii soo marray magac walbo bidaaye iyo kamaan leh waa banaan tahay baa layihaahdaa mxuu ahaa in aad itlaaqdo magacii bictibaari albidaaya aw ilwasaa'il aw ilawaa'il waxaa kaloo banaan in laga anfiyo bictibaar cadami alkamaali wاlnihaaya nafs alqadiya weeye wamilu waxaa la mida ah qowlu nabigu uhi almustabaani labada iscaayahaya ee caraatamahaya shayطaanaani laba shayطaan weeye yatahaataraani oo mxuu ahaay mxuu ahaa isburinaya tahaaturka asalkiisu waa in nin walba nin kale uu ku sheego waxaansan lahay nin walba nin kale shahaadadiisa waa inuu buriyo ama an yashhada kullu waaxidin cala alaakhari bima huwa baailun adugu waxaan jirin baan kugu sheegi anna waxaan jirin baad igu sheegi marka maantuna waa isdhaafsanaynaa sii dha soo dhoweeye waanu caraatamaynaa almustabaani labada iscaayaya shayطaanaani wey laba shayطaan yatahaataraani oo mxuu ahaayey isku been abuuranaya ama midkood mid kale uu baail ku sheegaya ama isbuurinaya wayatakaadabaani isbeeninaya xaggana waa isbeenin oo ninbaa wax sheegi been baad sheegtay dhe waxaad sheegtay saasaa tahay mi iyo adaa adiga ah marka nin walba kale wuxuu sanayn buu ku sheegi wax walboo lagu eedayana wuu burinhayaa wuu burinhayaa marka naqdi iyo iftiraa wada socdo wey naqdi burin wixii laguu shiga aad buriso iyo iftiraac cala alkhayr labada macno wada socdaad la imanaysaa marka tahaaturka iyo takaadubku labada macnay hadda kala yihin xadiidkuna asna waa xadiid saxiixa adab mufradkeena ku marray ibnu xibbaanna waa soo sar xadiid sugan wey sheekhu marka wuxuu jeedaa labadii bini aadama iscaayayey baa nabigu wuxuu uhi waa laba shaydaan shaydaankii jinka ah iyo ibliisa ah nabigu ooma jeedo ee wuxuu u jeedaa dhaqan shaydaan bay la yimaadeen shaydaankuna waxaa la iska yidhaahdaa kulu xayawaanin min aadamiyin aw mxuu ahaay bahiimatin mutamaritin caatin bay dhan culummadu min xayu luqa noolo walba oo xadgudba ama madax adag ama dhaqan xunbaa shaydaanka la yidhaahdaa ma aha keliya shaydaanku inuu yahay inu ibliis wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi wاljini yuuxi bacduhum ilى bacdi zukrifa اlqowr guruura walow shaءa rabuka ma facaluuh fadarhum wma yaftaruun marka الshayطaan waa alcaati اlmutamarid min bani aadam aw min albahaa'im ayb afa yutahamu calayhi nabiga ma lagu tuhmahaya yani nabiga ma laga malaysan buu sheekhu ujeedaa anahu araada shayaaiin annahu araada nabigu inuu doono ashayطaanayn cafwan aladiina kuwaasoo hum ayuba awlaadu ibliis labadan wadaada iscaaya ama labadan ruuxii caatamhaya ee isku xadgudbay nabigu ooma jeedo waa laba shaydaanoo ibliis baa dhalay oo dhashi ibliis weeye ee dhaqan ibliis bay ku kaceen weeye dhaqan ibliiso caraatan iyo aflagaado iyo ruux muslima in la hafaro ama la hafro ama la nabo ama lagu masabito ama lagu xadgudbo ayay ku kaceen inamaa hada kulluhu waxaa weeyaan in dhammaantii axaadiitan soo maray calaa maa aclamtuka waxaan kusoo ogeysa aad ku xambaaraysa oo min dhaqamada ah afcaali falalka cafwan ah iyo walakhlaaqi dhaqamada iyo wasunani dariiqooyinka ah yacni wadiiqaha gaalada iyo akhlaaqda gaalada iyo falalkooda markaad ku dhaqanto xaggana muslim aad tahay ood islaam sheeganayso waxaa lagugu tilmaami karaa dhaqankii gaalada lagugu tilmaami karaa adoon lagu lahayn gaal baa tahay saasuu sheekhu ujeeda raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu yidhi wakadalika waxaa la mida kaasoo kale kullu maa kana fiihi dikru kufrin aw shirkin liahli اlqibla xadiid walba iyo aayadu alba oo dad muslimiina oo ahluqiblaa oon diinka weli ka bixeen ku sheegtay kufri iyo shirki baa la mid ah wakadalika kulu maa kaana kufrin aw shirkin ilahi اlqibla fahuwa cindana annagu agtanada wuxuu hi calaa lagu xambaarahayaa ninka asagu ridoobee diinka islaamka ka baxa hadduu doono islaamka ha u nasab sheegtee laysa min ummati muxamadin ummat lijaaba walaa min almuslimiina bilijmac ha ku khaldameen hawsha iyadu ruux hadduu ridooba laysa min ummati muxamed oo ummat lijaaba ah walaa min almuslimiin walaa min almuminiin waa khaarij can اlumma dadku sheekhu ka hadlaya waa dad ficilla ku dhacay aan diinka aysan kaga baxaynin xaggana lagu tilmaamay wuxuu inuu kufri yahay shirki yahay wuxuu ihi walaa yajibu man laasimahayo ismu lkufri gaalnimo iyo takfiirintiibuu ujeedaa iyo washirki iyo mxuu ahaye gaalnimadii ama ilahay loo shariig aladii kufrigaasoo tazuulu bihi ay ku zuulaysa axkaamu lislaami axkaamta islaamka aad kaga bixi oodaan dhexlayni oon gowracd aan la cunayni oon lagugu tukanayni ood jannaadan gelayni ood naar waari oo axkaamtii islaamkaas zuulaysa hadde axkaam islaam hadday kaa zuushana axkaamtii gaalada ayaa ku qabanaysa wayalxaqu saaxibuhu saaxibkiisuna uu haleelayo biriddatin gaalnimo bacdu nusakh weliba daarulmata waxay qoraysa wayalxaqu saaxibahu ariddatu oo alla geliya bacdan la wayalxaqu saaxibahu alriddatu oy markaa haleelayso ninkii ku dhacay kufriga iyo shirkigaas gaalnimo ilaa kalimat alkufri ilaa kalimat اlkufri khaasatan duuna غayriha yacni sheekhu wuxuu yihi takfiir ma laasimo iyo shirki in lagugu xukumo shirkigii iyo kufrigii aad kaga baxaysa diinka islaamka iyo mooradiisi eed ku gelaysa khaanadii gaalada ee saaxiibkiisina uu ku noqonaya murtad aan nagu diin ahayn ila kalimat اlkufri khaasatan duuna hayriha yacni xadiid cad ama aayad cad oo ku laasimisay takfiir iyo gaalnimo addiinka kaga baxda un bay ku laasimtaa laakiin iطlaaqu اlkufri cala اlmacaasi aw ama shirki la sheega cala almacaasi diinta lagagama baxo yani wuxuu ujeedaa sheekhu wixii ku cadaaday inuu gaalnimo akbara yahay umbaa diinka lagaga bixi umbaa diinka lagaga bixi laakiin macaasidii lagu iطlaaqay gaalnimo diinka lagaga bixi maayo wbidalika jaءat اlaaثaaru mufasiratan kaasayna ku timid buuhi axaadiistu iyadoo caddaynaysa inaan ruux muslima waxaan gaalnimo ahayn diinka aan lagaga saarin oo ahlu qibluhu dunuubta iyo macaasida aysan ku gaaloobaynin diinkana ay kaga bixi karaan wixii kufri akbara sidaasay axaadiistu ku timid buu sheekhu leeyahay wuxuuna yidhi aahaartiibuu wax ka sheegayaa sheekhu xadaana abu mucaawiyata muxamed bnu khaasim adariir can jacfar bni barqaan can bni abi nushbata wasmuhu yaziid asulami nin daciifa weeye bimacnaa majhuul ah nin majhuul ah weeye asagaana la tafaruda xadiidka waa majhuul tafarada bihi can anas bni maalikin xadiidku marka xadiid daciif jiddan munkar ah wey cinda ahli اlcilm can anas bni maalikin qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam alaaثun saddex xaalo min asli اlislaami islaamka usuushiisa ka mid tahay asaaska iyo dhidibada iyo qawaacidda diinka islaamka ka mid tahay saddex arrimood ka koobaadi alkafu can man qaala laa ilaaha ila allah ruuxa tawxiidsada in laga istaago oon la gaalaysinin laa nukafiruhu bidembin kafiga baa laguu fasiraya dembi macsiyo ku takfiirin mayno walaa nukhrijuhu ka saari mayno min alislaami islaamka kaga saari mayno bicamalin macsiyo uu la yimid taas marka waa asal weyn weeye midaas labaad wاljihaadu jihaadkuna maadi mid socdo weeye min yowmi eh, bacani اllahu xilligu rabi soo sare laga bilaabo ilaa an yuqaatila uu la dagaalamo aakhiru ummati dajaala ummadayda ka u dambeeya ilaa dajaal uu la dagaalamo iyo maalinka soo baxay sidii loo jidayay jihaadku waa soconhayaa wax joojin karana ma jiro laa yubطilhu ma buriyo jihaadkii jawru jaa'irin mid xadgudbay xadgudubkii xaakim daaquudo meel qabsaday laakiin muurada islaamka ku jira weli aan gaaloobin daraaddii jihaadka loo joojin maayo lanna waagii e, cabaasiyiintu ay bilowga ahaayeen ilaa dhexdhexdoodiiba yaa bacdu e, alfuqahaa waxay dhaheen jihaadka ay wadaan reer bani cabaas iyo xataa bacdu bani umaya ay wadeen ka qayb qaadan mayno maxaa jiraa la yidhi nimankan waxay dhaheen waa jaairiin dalama fasaqa oo xadgudbay haddii xoolo gaalo la jabiyo oo haniimo la helo haniimadii si cadaalad u qaybin mahayaan faygii meeshii loogu talagalay geyn mahayaan dulmi weeye waxaan qabanay keliya waxaa wey gaalada inaan xoogow yar budaagnay yar durjinnay xoole iyo hantina aan u keennay reer bani lcabaas oo ay u kaalmaysanayaan dulmigoodii iyo xadgudubkoodii iyo fisqigoodii iyo khamradoodii markaasaa culimmadu aad hawsha oga digeen aad u naqdiyeen marka waakii ka hadlay ibraahim annakhaci baa ka hadlay incarada bihi ila shayaan buui ibrahim anakci waaso waa reer banmiya hawshooda wuxuu hi hawshan waxaa keenay buui fatwadan wuxuu waa fatwa ibliisiya shayطaaniya asagaa keenay buui maa araada ilaa an yuhabiطahum can caduwihim buui wuxuu galay war haniimadii xoolihii iyo hawlihii o dhan soo qabataan cadaaladdaraa loo qaybin meesha waxaan dhidbaha usii aashaysaan nimankii reer bani umaye iyo reer ku korsanhayaan war waxaan jihaad meha u dhaqaaqina in carada bihi ila الshayطaan liyuhabitahum can jihaadi caduwihim buui ibrahim الnakhaci waxaa soo saaray bisanad alimaam xarb bin ismaaciil kirmani fi kitaabi الsuna waana maطbuuc wa fi masaali axmed waisxaaq waa yaallaa waagii dambe haddana cabaasiyiintii xilligooda qolyo kalaa fikradda keenay axmed baa meel kaga soo haray haaulaai qowmu suu buuri qolyahaas waa qolyo liita oo nimankan fisqigooda iyo xumaantooda ayaga u taallaa halgankuna waa qadiyad ummadeed waa jihaad ummadeed waa gaala iska dhicin waa gobadnimadeennii waxaa ku badbaadahaya diinkeennii iyo dalkeennii dadnimadeenni oo dhan xoolahan yarkeen xandhada intaad fiiriso ood iska fadhiisato waxaa wey adduunko dhan baa baaba'aya axmed wuxuu nin walba hadduu cudurdaarka iyo qiilka intuu sheegto iska fadhiisto soo bilaada islaamka o dhan gaalo qabsan maysa war jihaadoo baxa ninka daalimkana dulmigiisa isaga u taallaa aduguna waxaa laguu qorahayaa ajirkaada iyo khayrkaada yani waa macnahaas adugu xadiidkuu tilmaamay waa macnaaan muran lahayn laa yubطilu jawru jaa'irin walaa cadlu caadilin mid caadila cadligiina ma joojiyo hadduu dha anaha hawshoo dhan nabad weeya yaan la dhaqaaqan yaan la jihaadin faqad waxay dhaheen waa macsiya laa tutaacu eh, alimaamu eh, fiiha jihaadkii hadduu caynoobay ama tactiilba yimaado yani waxay dhaheen salafku xataa ibnu qudaamat aljahmi yaa bidaayaha sidaa ku leh mxuu cafwan eh, ibnu rushd ibnu rushd aljahmi fii bidaayat almujtahid wa nihaayat almuqtasid sidaasuu ku leeyahay jihaadku hadduu waajib noqdo amiirka iyo khaliifku joojintiisa loo joojin mahayo ayib leanna waa macsiya buuri laa طaacata limakhluuqin baynu isku ogeyn fi macصiyaة الkhاaliq inama الطaacatu fi اlmacruuf qodobkii saddexaad wاliimaanu bاlaqdaari kuliha qadarka ilahay in la rumeeyo dhammaantii iyo afartiisi martababa macaanida uu xadiidku sheegay waa macaani shareecada laga fahmay ijmaaca muslimiinta axaadiis dhowr ah muxuu ahaay laga fahmayo weeye waana ra'yu madhab asaalix laakiin min xayu riwaaya nabiga kama sugno min xayu riwaaya waa xadiid daciif jiddan ah tafarada bihi majhuulun walam yutaabac meesha ah walaa nukafiru axada min ahli qiblati bidambina salafku way fasireen dembigay ujeedaan waa almacaasi macaasida caadiga ee shurbukamrada cabitaankeeda zinada beenta khayaanada ruux muslimo xaqdara lagu dilo waxyaabahaas weeye middaa marka macaasida iyadu inaad banaysataba mooyeen ood mustaxil tahayba mooyeen ee lagugu tagfirin maayo istixlaalkii maxaa lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa bilqowli wa bificlin yadullu calaa maa fi lqalb intuba waa lagu ogaan karaa sidaa darteed istixlaalku marka daabit uu leeyahay oo ah annutqu lisaani faqad basma istixlaalku waa inaad banaysato waa ictiqaad ictiqaad weeye oo ah shayga inuu kuu banaa inaad aaminto weeye shayga marka baatinka camalka baatiniga ama ictiqaadka faasidkaee baatiniga ah waxaa lagu ogan karaa biamaaratin daahira min qowlin aw ficlin afcaasha qaarkeed fuqaadu waxay kulen waxay tusaysaa istixlaal aniga hadda kor kaaga sheekay shaaficdu waxay yidhaahdeen oo kutubtooda kutub ridda ku qoran ayagoo fuqahadooda dambe ay jahmiye yihiin masalada marka la maqlay haddana waxay dheheen nebi maxamed hortiisa ruuxa ku sinaysta waa gaal bay dheheen man zanaa amaama rasuuli illaahi sal lay slam faqad kafara limaada maxay daliishadeen falkan uu samaynayo ee ah in nebi maxamed hortiisa uu ku sinaystay oo kala xishoon waayo oo nabiga uu ka sariigan waayo xurmayn waayo qadarin waayo waxay tusaysaa nebi maxamed qalbigiisa inuusan ku weynayn hoostay ka xariiqeen maxay deliishadeen ictiqaadkii qalbiga waxay u deliishadeen bificlin oo macsiyo daahira aima almaalikiya qaybo ka midoo ah waxay dhaheen ninkii maalin ramadaan iyo habeen ramadaan masjid dhexdiisa ku sinaysta waa kaafir bay dhaheen man zanaa bimasjidin fii ramadaana waxay dhaheen waa kaafir zinadu walaa nukafiru axada min ahli اqiblati bidanbin maa lam yastaxilah yacni afcaasha qaarkood waxay u deliishanhayaan ima biwujuud اlاstixlaal wa ima biintifaaءi اlxubi wاtacdiimi mxuu ahay wاtaqdiir in camalkii qalbiga aha intifiis ay u deliishadaan iyo in tasdiiqii intifiis u deliishadaanba way sameeyaan wadaadka ugu jahmisanaa shaaficiyu shaaficiyada dambe mutaakhiriinta ashad الnaasi tajahuman fi masaa'il اlkufr wاliiman min ashaaficiyati اlmutaakhiriin wa alciz bn cabdisalaam kitaabkiisa qawaacidka akhri adoo kitaabkoo la ammaanahayo masaalixda maqaasid buu ka hadlay intaad maqasho keliya ha ku aafoobin maqaasid iyo masaalix waa ka hadlo waa fiican yahay kitaabku laakiin waxaa dhex fadhiya bambaanooyin miinooyin waaweyn oo t n t baa dhex fadhiya hadday kugu qaraxdaana waxba kaa soo hari maayo marka aad iskaga ilaali wuxuu qabaa oo weliba yidhi nebi maxamed ninkii dila gaaloobi maayo wakadalika man qatala alambiyaa aw qatala muxamada laa yakfur liqatlihi ya alciz bn cabdisalaam kitaabkiisa in la yaqaana waa qawaacid اlanaam fi masaalix اlaxkaam mxuu ahaa qawaacid اlaxkaam fi masaalix اlanaam qawaacid اlaxkaam fi masaalix اlanaam baa leedahay laba mujalad baa hadda lagu daabay daarulqalam baa taabacday dabcadaasa u fiican isagoo mujaladana waa jira markuu ka hadlaya marka iimaanku inuu tasdiiq yahay kufriguna uu yahay takdiib iyo jaxdi bay baasha halkaa la gashay halkaasay la gashay waad ka arkaysaan farista ka feeriya hadda ma xusuus safxadii uu keenaya wuxuu leeyahay ku gaaloobi mahaye biqatlihi lilnabiyi nabiga uu dila ama ambiyada uu gumaaday ku gaaloobi maayo laakiin wuxuu ku gaaloobi buui listikfaafihi waa inuu u celiyo ictiqaad buu raadinhayaa moogta waa inuu raadiyo lannu asaga daahirka ficil iyo qowl wax kuma tagfiirinhayo lianna aliimaana cinda waa maxay wa altasdiiqu walmacrifa wاlkufru waa maxay wa altakdiib alqalbi faqad marka afcaasha iyo aqwaasha agtiisa kufri ma aha marka waa in la raadiya hawl kale laakiin qaadi ciyaad baa ka fiican qaadi ciyaad waa maxay waa faqiihun maalikiyun calaa madhabi irjaa'i اlfuqaha iska il ashaacira ma waa ka khayr badan yahay weligaa ha khaldamin qaadi ciyaad waa min murji'ati اlfuqahaa murji'at اlfuqahana waxaa idiin soo sheegay annawaaqid اlictiqaadiya wاlqowliya iyo wاlcamaliya اlqalbiya ba inay salaf kala socdaan hawshaa weligeen ku baraarugaa kitaabka marka الشhifاء btacriifi xuquuqi الmuصطafى lilqaadi ciyaad badankii masaa'ilku ka hadlaya kufriyaadka waa waxay waafaqsan yihiin madhab ahli الsuna wاljam ila naadiran asagu waa min murjaءaة الfuqahاء laa min murjaءaة الjahmiya wاlأshaaciraةi wاlmaturidiya taas la soco ammaantuu sheekhu islaam ku ammaanay meelaha qaarkood sida kitaabkiisa asalim almasluul calى shatim الrasuul waxay u laabanaysaa in maslaة الnawaaqid uu ka waafaqsan yahay slafka maadaama uu yahay irjaaء اlfuqaء ku jiro tawaaridii soo sheega hawsha ayada marka masaladu waa sidaa asagaas wadaadka yaana ka bixina alciزn cabdisalaam oo ninka u jahmisanaa ashaacire ah mutaakhirinta anuu kolley ka warqabo yaa wuxuu yidhi afcaasha in loo daliishan karo waxyaabaa baadinka jiraan ka hadlayna wuxuu yidhi ninkii hooyadii oo soman oo xaajiya oo muctamiro ah ee xaramka iyo kacbada ilaahay kaga zinaysta waa gaal buuri hooyadii weeye koow oo waa maxramkiisi midda labaad waa saa'imu midda saddexaad waa muxrimu xaaja weeyaan midda afraadee fii beyt illaahi alxaraam afartaabuu isku darsaday laa yakuunu ilaa kaafiran buuri gaal weeye midka asaga ah ayib marka nin walba hawshu daraja u joogtaa marka waxaa weeye salafka iyo culummadu nimaan daliishanaynin alaqwaal waalafcaal bimaa fi damaa'ir ma jiraan baryahantama marka waxaa jirta fiirad ah istixlaalku waa inuu ruuxa ka caddeeya carabka iyo afka jadiidiyadii reer hargeysa warkaa celceliya soomaalida intaan ka warqabo qolya ictisaam ah hadda ayagoo hadi diinba shuqul ku lahayna waa celceliyaan warka asaga ah marka haku aafoobina ha ku aafoobina waa horaa idiin sheegay qadiyadda ayada ah qaala abu cubayd xadaana cabaad bnu cabaad almuhalibi can salt ibnu dinaar alsdi naasibiyu matruuq ninkaa la yihahdaa salt ibnu dinaar alhunaa'i albasri waa matruuku naasibi bidcatu nasbina waa lagu hayaa waana matruuq min xayu addaraja can abi cumaan annahdiy qaala dahaltu cala bni mascuud baan u galay wa huwa fii beyti maai lkuufa asagoo beytkii maalkufa bangiga muslimiinta wey baytmaalka dad waa bangiga muslimiinta asagoo dhex jooga fasamictu waxaan maqan yaquulu asagoo le cabdulaahi laa yublaqu bicabdin addoon lama gaadhsiiyo ama laa yubalaqu bicabdin addoon lama gaadho kufran gaalnimo iyo walaa shirkan alla u shariigeelid lama gaadhsiiyo xataa yadbaxa ligayr illahi aw yusalliya ligayrihi ilaa uu ilaah hayrkii wax u gowraca u tukado ruuxa biniaadamka ah macsi walba uu ku dhaco lama tagfiirin kara buu kuuhi ama lama gaalaysiin karo ama shirki oo akbara ah laguma xukumi karo akbara ah. allaahuma inuu ilahay khayrka wax u gowraco ama u tukada mooye yani kufri weyn oo ku dhaco waa amilo inta bese kuma xasrinaya cabdullaahi hadduu ka sugnaado adarku ee waxaan waa miiaal hawshu sidaa tahayna <clears throat> waxaa ka hadlay alimaam ibnu risaaladiisii yarayd ee ahayd muqadima fi usuuli tafsiir halla akhriyo wuxuu leeyahy salafku hadday aayad fasirhayaan ama xadiid fasirhayaan ama qadiyad ka hadlahayaan waxay <clears throat> kuu keenhayaan miaal miaal wax ku sargoosato markaa aad wax ku qiyaasato bay keenayaan marka xadiidku daciif wey sanadkiisu laakiin addabxu ligayr illah inay gaalnimo tahay iyo wasalaatu ligayrihi <clears throat> muran ma laha qaala abu cubayd wuxuu hi xadidana abu mucaawiyata can ilacma sulaymaan can abi sufyan طalxat bni naaficin waxaan la ictikaafay ama la darsay maca jaabir bn cabdillaahi alansa bimakata sittata ashhurin lix bilood baan cabdulaahi daris la ahaa jaabir cabdillahi la darsay jaawartu waxay kao noqotaa aan ictikaafon ku nagaaday xaramka iyo beytka ilaahay fa sa'alahu rajul nin baa weydiiyey hal kuntum ma ahaydeen saxaaboy tusamuuna kuwa ku magacaaba axadan min ahli qiblati kaafiran ruux muslim ah baa laga hadlaaya ruux muslim can اlmuslimiin aladiina yusaluuna ila اlqibla ahlulqibla yani xadiid saxiixo ku yimid ma jiro in dadka la yidhaahdo laakiin waxaa looga jeedaa kinaaya can اlmuslimiin markaasay fuqadu ka hadleen man hum ahlulqibla ahluqibla waxay dhaheen waa axadka nebi maxamed rumeeyey ilaahayna raacay diinkana qaatay walam yأti binaaqidin litawxiidihi haulaa um ahlqibla xataa waxaa fasiraya ashariif aljurjani fi kitaabkiisa sharx اlmawaaqif waxaa fasiraya taftazani sacdudiin taftazani fi kitaabkiisa loo yaqaana mx almaqaasid fi usuul اddiin waxaa fasirahaya aliji alashcari اljahmi kitaabkiisa loo yaqaano mxu almawaaqif mawaaqifka iji baa iska leh sharxana ashariif cabdilqaadir aljurjani baa iska leh yani ashaaciroo dhan iyo maturidiyo kitaabka kugu yar eed akhrin karto waxaa weeye siaad masailka wax uga ogaato ikfaar اlmulxidiin ikfaar almulxidiin fi daruuriyaat اddiin akhriya kitaabkaas muhiim jiddan weeye wadaad maturiidi ah oo waxaa iskale ninkii sharxi jiray kitaabka bukhaariga fayd اlbaari bisharxi صaxiixi اlbukhaari limuxamed anwar alkashmiiri mutaahiriintii dambe hindida ee muxadisiintaaba ku jira waa maturidi fi اlcaqiida laakiin masalaة اlkufr markuu maray wuxuu u dhow yahay fuqaha اlmurji u dhow yahay waa kitaab maطbuuca hadda mutadaawal maa laakiin Eh, google haddaad u dirta waad ka helaysaa eh, ikfaaru lmulxidiin baa layahay ikfaaru lmulxidiin fii daruuriyaat اddiin fii daruuriyaat addiin man hu ahlulqibla marka isku ogow haddii marka eh, taxaawiyadii wixii ku qoraa uu maqluub kuu galo kadibna aad bidcatuirjaa meeshan la soo fadhiisato iyo bidcatu tajahumi aafo weeye waxaan isleeyahay waagii la cusbaa in durbo dadka loo akhriyey caqiidatu taxaawiya loo akhriyey waxay ka qayb qaadatay dadkii in badan oo ka mid iyo ah dalabatul cilmigii iyo raggii soo kici lahaa inay fasahado caqiidadoodi oo ay qaataan madhab lirjaa ay qaataan bay ka qayb qaadatay weliba shaarixade ibn abilciz alxanafi isagu wuxuu isku dayaa inuu susuubiyo oo toostoosiyo irjaa lfuqaa ilaa uu waafajiyo muxuu ahay madhabka salafka taasna waa khata wey marka caqiida taxaawina iska ilaaliya ayadoon gaamurin oo micadu sooraanku noqonin oo madhabu salaf fi liimaan walkufri aan fahmin asku akhrin ha u dhowaane sidaa darteed bay ka digeen aima eh, alxijaaz sheekh nubaas iyo muxuu ahaayey sheekh jibriin eh, fawsaan wadaadkii muxuu aha sheekh ibnu cuthaymiin wadaadihii reer sacuud oo dhan waa ka digeen lann weliba tacliiqaad bay kuleeyahay ku naqdiyeen iska ilaaliya kitaabkaas marka laakiin waxaa loo akhriyi jiray inuu yahay ka caqiida musallama oo biyo ka dhabcin oo quruxsan in yagoo sifaadka uu ku yar khalday oo walaa walaa uu yidhi ilahay waxaa u sugumayno abcaad iyo howlo uu ka hadlay baa laga radiyaa hawsha kale iimaanka kufra ku saabsan sideeda loo wadi jiray soo garan maysaan dhegaysta daxaawiyadooda dhihidooda kutubtooda dhan dhegaysta waa la yaabaysaan hal kuntum tasamuuna eh, axada min ahli qiblati kaafiran qaala wuxuu ihi macaad allah ilaahay baa hawshaas aanu ka magangallay qaala wuxuu ihi marka saa'ilkii fahal tusamuunahu mushrikan mushrik ma dhihi jirteen qaala laa saa'il kale wuxuu weydiiyey maxaad ku garan kartiin ruux inuu gaaloobo ruuxii salaada ka taga inuu gaal yahaan garan jiray bujaabir calaamadda aad ku garan jirteen ruux inuu gaaloobo maxay tahay asalaa buuri haddaan saxaabana ninkii salaad ka taga gaal buu noogu qoraa waa xadiis saxiixa weliba maxamed nasr almarwasi baa ku keenay muxuu ah fi tacliimi qadri الsalaa abu bakr alkhalaal fi الsuna ibnu ibana ibnu bata fi اlibanati alkubra laga akhriya xadiidkana waa saxiix isagu aarkani saxiix wey idan waa radd cala alkhawaarij walmuctasila dadkii muslimiintaha ee tukanhaya ee soomhaya ee salaadahaya ee macaasi ku dhacay been iyo xatooyo iyo zine iyo ee wax noocaasa khayaano iyo yay takfiirinhayaan mushrig wey waa kaafir bay leeyihiin halkaasay la gaadheen tiiba marka saxaabigu radiyoo baabi'iyey ee ma aha midda in ruuxii gaalnimo ku dhacay akbar ah ama shirki ku dhacay akbar la takfiiriyo waxaa horaanku soo idhi waa madhabu muxamadin wa saxbuhu madhabu muxamadin calayhi salaatu wasalaam wa wey weligaa labada arrimood hasku qasin meyti waa la kala soocaa siniya waa la kala soocaa baa layidhi baasha weligaa hasku labin markayn ku qaadin bidcadii irjaanay aysan ku qaadin tii khawaarija waciidiyan aysan ku qaadin meel dhexdhexaada ku soco wuxuu mar hadduu kufri yahay oo kitaabka rabbigay uu ku sugnaaday wuxuu inuu kufri yahay akbara ama sunnada nebi maxamed ay ku sugnaatay ama ijmaacu lmuslimiin ama qiyaas jali ah daliil sharci ah shaygu hadduu ku sugnaado inuu kufri akbara yahay ruuxa takfiirintiisa iyo gaalaysintiisa wixii ka dambeeya waa masaa'il ijtihaadi ah dhibka ay kulmeen ictisaam iyo jiddi waxaa ka mid a ah, sano iyo labaatan sano waxay lehayn madhaba ahlu sunna waljamaca waxaan u cadaynay inuusan ahayn madhab ahlu sunna waljamaca madhaba ahlu sunnati waاljamacati fi alkufri wاtakfiir dawaabit kufri wاtakfiiri cinda ahli sunna waljamaca waa la iskaga daba yimid socon weyday wa ataxadaa in la socodsiiyo waa la kari la'yahay caraatan mooye yacni intifaa shuruud istifaa shuruud waintifaa lmawaanic madhab ahlu sunna waljamaca maa huwa ila madhab jamaca min ahli cilmi wlfuqaha hawshaa iska ilaaliya yacni markaa tirada waxan waa madhab ahlu sunna waljamaca macnihiisu waxaa weeye oon ka dagaalamayo macnihiisu waxaa weeye khilaafkiisu waa maxay waa madhab ahli bidac soo sidaa ma aha markaa tirahdo waxani waa madhab caqiidatu ahli sunna madhab ahli sunna waljamaaca waa maxay annahu laa yajuusu takfiiru lmucayani annahu laa yajuusu takfiiru lmucayani ila biistifaa'i shuruudi wa intifaa'i اlmawaanici waxaad leedahay horta madhab ahlu sunna waljamaaca oo khaas ah oo mas'aladan ay ka leeyihiin keligood ahlubidac oo dhanna ay khilaafeen ma jiro lamana keeni karo haddiise aad u jeedo shuruud waxaa jirta la fiiriyo ruuxa marka la tagfiirinayo iyo mawaanic laska hubsado marka ruuxa la tagfiirinayo aada u jeeddo waa sax laakiin madhab u khaasa ahlu sunna waljamaaca oy kaga duwan yihiin ahlulbidac kuna khilaafeen fii hadihi lmasala ma jirto intaanuu ka warqabo waa la keeni layaa caraatan iyo qayle mooyaan lama hayo akhriye waxay qoreen oo dhan waxay sheegsheegeen waxay duduubeen waxba kama jiraan idinkuna weydiiya waa taxada lama keeni karo waanaan jirinba ummadda lagu lugooye waa horaa idiin sheegay wadaadaha soomaaliyeed raadkoodu ma dheero soomaaliya waxay tidhahdaa geeluu dhallaan qaaday ma dheero geeluu dhallaan qaaday meel fog ma jira ka dabatag birmar baad ku gaadhi ee wadaadaha soomaliya warkoodu oo masaladan kufriga iimaanka ku saabsan meel dheer ma jiraan baxfigiina shaksigaa ilaahayna kaalmaysta rabbi barya toban dambo barakaysan baa lagu jiraa kasii daaya baxfii ijtihaadna sameeya ishaaraadka aan kusi siiyeyna inta tabartayana kaalmayso wax ka dheeraraadso markuuku waa intaas laakiin madhab u khaas ah ahlu sunna waljamaaca fii masalati اlkufri wاtakfiir fi masalati takfiir baan rabaa oo shuruudda iyo mawaanic aan ka hadlay ma aha kufriga marka la marahayo waa asal gooni ay leeyihiin asal gooni ay leeyihin u laabanaya tacriifkoodii iimaanka waa kuu soo sheegay tacriifkoodii iimaanka cagsigiisibaa wuxuu noqonayaa kufri taasi waa war la garto waxaynu ka hadlayno waa cinda takfiiri اlmucayan laabudda min istifaa'i shuruud waintifaa'i اlmawaanic khaas ah oo ay salafku leeyihiin sida kufriga xaqiiqadiisa ay madhab khaasa u leeyihiin ma jiro hawshaasi aad iskaga hubsada markaad timaaddo waxaad u imanaysaa keliya fuqahada isku khilaafa masalada koobaad ee laisku khilaafi karo xaqiiqat اlkufri wey xaqiiqat اlkufri xaqiiqat kufri haddii waxaa dhihi waxaa weye niml wuxuu u laabanayaa mowqifku ka qaatee min aliimaan ka soo tagnay waxaad dhihi xaggee laga qaadan kufriga iyo takfiirinta waxaa laga qaadan min ashariica ashaaciro o dhan baa kula qabta maaturiyo o dhan baa kula qabta waxay leeyihiin alkufru yu'khadu min xayثu tu'khad alaxkaamu sharciya waxaan muctasile ahayn oo nimankii qabay tu'khadu alaxkaamu min alcaqli wanaqli aydan nimankan baa kor u boodahaya maaturidiyo iyo ashaaciro iyo murjiat lfuqahaa kulli way kula socdaan madhab marka salafka u khaasa ma jiro shuruuddii aan ka dagaalamahayay iyo mawaanicdii soo gaadh hal maanic oo mutafaqa oon ikraah ka-in ma jiro hal maanic waxaa mutaf mawaanicda kufriga laasha waxyaabaha takfiirinta laala ama caabiya ama hor istaaga ee laisku waafaqay salafan wakhalafa waxaa weeye alikraah alikraah ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan wixii kaloo dhan waa masaa'il khilaafiya ijtihaadi ah wey hawshaasi waa inaad la socoto waxaa kuu soo ina shuruuddu waxaa weeyaan waa qayb mukhtalafa iyo qayb mutafaqa shuruudda laisku waafaqay keliya waxaa weeye altakliifu wاlikhtiyaar sharطaan faqad ruuxu waa inuu yahay mukhtaroon la qasbin ila waa ikraah didkiisii xagganna waa inuu yahay mukalaf mukalafka waa mutafaq laakiin iman baad mukalafku shari maa ee waxaa shari ah altamyiiz aw alcaql aan dhaho waa yahay waxaa mutafaqa ah. ruuxu waa inuu caaqilna yahay mukhtaarna yahay labadaa shari keliya mutafaqa ah maanicna maxaa muttafaq ahaa alikraah faqad shuruuduna alikhtiyaaru wاlcaqlu intaa wixii ka soo hadhay ruuxa la takfiirin ee gaalnimada ku dhacay la gaalaysiinee mucayanka inuu qaan gaadha ma shardiba maya cinda jumhuur salaf الsaalix rufica alqalm can ثalaaثa ma shaqaynayso cinda salaf الsaalix fii baabi اlkufri wالtakfiir oo wiilka sideed jirka ah ama sagaal jirka ama toban jirka ee mumayiska ah ee salaada lagu garaacahayo ee wax garanhaya laakiin weli aan baaluqin een qaan gaadhin hadduu gaalnimo ku dhaco cinda salafi saalix akarkoodu waa kaafir laakiin la dili maayo xataa yabluqa wayaxtalima riwaaya cinda alxanaabila oo ku taalla fi lfuruuc wa fi nukat ku timid wa fii kitaabi alintisaar lahum waxaa ku yimid bal yuqtalu kalbaaliqiin wiilki sabiga ah ee mumayiska ah ee kufriga ku dhacay ee sheekh cabdiqaadir baryey waa murtad wa yuqtalu riddatan waa ilmo yar la soco ah haddaan qaan gaadhin maxaa keenay hadda kahor baan kuu soo sheegay masaladu inay salafku ka fiirinhayaan min baabi rabط اlaxkaami biasbaabiha waa xugum wadciga u arkaanay xugum takliifia ah, ma aha halkaasay ay ka duulahayaan shaaficiyadaa qabta keliya an yakuuna mukhtaaran caaqilan baaliqan laakiin maalikiyo iyo xanafiyo iyo jumhuuru salaf waxay qabaan an yakuuna mukhtaaran caaqilan faqad marka waxaan un la tagfiirin karin majnuunka iyo mukraha nin walboo gaalnimo ku dhacay sabiba allah ka dhigo mumayis eh haddaan la dirqinin xaggana uusan waallayn takfiirulmucayan baa lagu dhejin bay leeyihiin jahli wadaada ugu cudurdaara niman baa taawiilka u cudurdaara niman baa sabqu lisaanka ictibaariya niman baa dhaha sabqu lisaanku muctabar ma aha fi axkaam addunya wa inama huwa muctabarun fii axkaam alaakhira nin baa nebi maxamed caayay oo carabkiisa aan ka hubnaa markaasaan dhab siinay qaraa hawlaa tusay ama wuxuu sheegtay inuu u jeeday maxamed kale idan ilaahay buu ka sheegay wuxuu waxaan rabay inaan hebel caayo carabka alla iga qaaday carabkii baa aamantu annahu laa ilaaha ila اllah buu rabay kaasuu kafartu bilaa ilaaha ila اllah idan carabkii baa ka boobay xanafiya waxay ku leeyihiin laa yusadaqu qadاءa wainamaa yudayanu maxay oga jeeda ma taqaanaa asagii rabbigii bay anfici wey hadduu carabka uu ka boobay ousan u qasdin oo intifaa qasdi ay ku dhacday aakharuu u baxsan laakiin annagu waxaan ku xukumaynaa kaafir biاllahi اlcadiim deelkana waan qaadaynaa islaantuna way ka furan tahay ilaa an yatuub marka farqun bayna اlxukmi اlأkhrawi wاdunyawi saasaan kuu idhi xataa intifaa اlqasdigu iyo sabqu lisaanku ma aha wadaad ba hadda ka hor intuu akhriyay caarud اljahliga ayuu hawlahan la yaabay maalikiye iyo xanafiye ay celcelinhayaan iyo xataa intifaa lqasdiga la ictibaarin maayo intifaa lqasdiga la waxay oga jeedaan fii xukmi اdunya inagu maxaynu ka shaqaysanaa xukmi addunya daahir baan ka hadalnaa daahir baan ka hadalnaa saasay oga jeedaan ama aakharo hee haddii daacad ay uu run sheegayo carabka uu ka babo isan u qasdin aakhare rabbigii baa xukumi oo maxaa waaye ilahi wuxuu ku xukumaa maa fi الظaahiri wاlbaaطin innaguna korkaasaan ruuxa ku xukumayna wuxuu muujisto khayr iyo sharba wuxuu muujiyo un baynu ku xukumaynaa qadaayaadkaasi yaa weligaa ha isku khaldin iisoo tiridhe marka tawiil iyo eh, mxuu ahaay intifaau اlqasdi iyo sabqu lisaan iyo jahli howlahaasu dhan waa mawaanic khilaafiya ictibaarinteedu iyo cadamu ictibaariha fii masalati takfiirna waa masala ijtihaadiya cid lagu tabdiicin karo ee cid lagu tafsiiqin kara midna ma jiraan waa lagu soo daalay midda ayada farahoodii bay taa ka baxday markaa ku lugo midda ayada ah marka adugu madaahibta fuqada akhriso madhabkaad ku qanacday aad tiraada ilaahay xagga rabbi u dhow yahay adiladana waa ku xoog badan yahay halkaa un mar haddii aadan tabar hayninna wadaad xoogow jacbursado wax kugu dhaama taqliidi warku waa iska dhammaaday laakiin intaad xero cidla iska xeato a iska dhihin madhaba ahli sunnati waljamaaca mxuu ahay fii eh, dawaabit atakfiir eh, wadaadkii sheekh cabdullahi maxamed alqarani muxuu qoray ictiqaadu ahli sunnati dawaab takfir cafwan dawaab takfir cinda ahli sunna waljamaca lam yadkur aslan liahli sunna lam yadkur aslan liahli sunna fii masalati takfir oo khaas u leeyihiin hal asal ma sheegin kufriga xaqiiqadiisa iyo iimaanka xaqiiqadiisa saxiix lawaasim aliimaan saxiix lawaasim alkufri saxiix laakiin masala takfir ila muxuu wadaadku dawaabit اlkufri ma dhihine muxuu ma ogtahay lawaabib الtakfiir buu ihi lawaabib الtakfiir cinda ahli sunna lam yadkur asla waaxida ikhtasa bihi ahlu sunna waan akhriyay can cilmi baan sidaa u leahay waabaana moodayno inuu fiican yaho madaxa ku tunkooda ummadda ku baabi'inayn marka iska dhig ha ku rafaadi annagaa ku rafaadnay baabu dikri dunuubi alatii talxaqu bilkabaa'iri bilaa khuruujin min aliimaan sheekhu wuxuu ihi fasalkale iga dhegayso dunuubta kabaa'irta la haleeshiin ee dunuubta waaweyn ah laakiin diinkii islaamkii aadan kaga baxayna wax kaaga sheega buur kufri ma aha yacni kufri laguma sheegin shirkina laguma sheegin baraa'a kuma jirto waxaan ku jirin laysa mina kuma jirto laakiin inay macsiyo weyn tahabaa muuqata macsiyadaa weyn ee sharcigu cabiray diinta lagaga bixi maayo bimacnaa lagu gaaloobi maayo laakiin iimaankaadii baa ku nuqsaami qaal abu cubayd wuxuu yidhi xadiiu nabi sal slam lacnu lmumini ka qatlihi ruuxa muminkoo la lacnado wuxuu lamid yahay dilkiisi lacnu lmumin ruuxa muminka lacnatullahi calayka aad tirado iyo naclad baa kugu taalla aad tiraado ka qatlihi dilkiisi buu la dembiya xagga imiga cinda ahlicilmi ee ma aha laguu qisaasi ma aha oo diyaa lagaa qaadi ma aha oo naar baad oogu waari ma aha oo muxuu ahaayey towba la-aan baad noqon macnuhu ma aha ayb lacnulmumin ka qatlihi waa xadiid saxiixa muslim iyo hayrkiiba soo saaraan wakadalika qowluhu baa lamid xurmatu maalihi maalkiisa xaaraamnimadkiisu ka xurmati damihi dhiiggiisuu la too yahay dhiiggaadu dhiigga muslimka suu xaaraan kaaga yahay ayuu maalkiisuna xaaraan kaaga yahay waa xadiid saxiixa asaguna xasan bacdu ahli cilmina ay taxsiiniyaan inuu saxiix yahay baana xoog badan shawaahid badan buu leeyahay wa minhu qowl cabdillaahi baa lamida ah ibnu mascuud uu yidhi shaaribu alkhamri khamrada ruuxa cabbaay ka caabid اlaata wاlcuzaa labadaasnama nin caabuday buu la toon yahay xadiidku waa daciifun marfuucan walam aqif calayhi min qowli cabdillahi bn mascuud markuu marfuuc yahayna duruqdiisoo dhan waa daciifo duruq badan buu leeyahay axaadii dhowr saxaabi buu ka yimaadaa laakiin kulli dacfigu ku jiraay waa shadiid daciifun marfuucan walam aqif calayhi min qowli bni mascuud wainamaa saxa min qowli cabdillaahi bni camr caas cabdillahi bni camr bn caas buu ka sugan yahay min qowlihi cinda alkhalaal fi الsunة wbni abi shayba fi اlmusanaf wasaciid bn mansuur fi الsunan laakiin sheekhu asagu xoojinaya wuxuu leeyahay waa saxiix inuusan saxiixayn baa xoog badan ibnu xibbaan markuu fasiray wuxuu ku fasiray oo ku awilay shaarib اlkhamriga khamrada banaysanhaya wey buuri shaarib اlkhamri almustaxili lilkhamr khamrada banaysta mujaladka labiyo tobnaad boqol lixdan iyo sideed saxiix ibnu xibbaan ka fiiri so wuxuu ku awilaa almustaxil lilkhamr ninka khamrada banaysta iyo ninka sanamka caabuda waxay ku siman yihiin oo ku kulmeen buu yidhi hee kufrigii gaalnimadii saasaa loo simay shaaribu lkhamri ka caabid illaata wاlcuza nimanna waxay leeyihin waxaa weeyaan kufriga ma ahe waxaa weeye khamrada iyo cibaadat lasnaamka isku meel la geliyey inama alkhamru wاlmaysur wاlansaabu baa la yidhi wاlazlaam yacni ansaabtii awtaantii la caabudahaye ah iyo khamradiibaa isku nasaq lagu keenay isku aayadii qiraan laga dhexaysiiyey marka halkaasaa la tilmaamaya waaga dambana gaalnimay kugu ridaa khamradu umulkhaba'it weeye shar oo dhan bay horseedaa marka calaa ariiqati sheekh albani waa sugan sida muuqata inuu daciifyadaad moodaa wamaa kaana min hada nawc waxbaan ka booday wma kaana min hada nawc iyo wixii nowcano mima ki yushabahu lagu shabihi fiihi danbu biaakhara acdama minhu wuxuu i wamaa kaana min hada nawci wixii ahaada noocan oo kale yan dunuubta la waaweyneeyo oo kale dunuubta la waaweyneeyo maxaa ka mid ah? an yajcala liqatil mumini tawba in allaha yakfiru likulli axadin ilaa limushrikin aw mushaaxinin mushaaxin ninka walaalkii cuqdada u qaba yacni dunuub waxaad arkaysa iyadoon kufrina lagu sheegin shirkina lagu sheegin baraa'ana aan xambaarsanayn nafyu liimaan aan xambaarsanayn laysa mina aan wadanin xaggana la cuslaynhayo la dhuujinhayo taa macneed markaysan kugu keeni wa inaad xukunto gaalnimo inay tahay oo ruuxu ku takfiiriso wmaa kaana min hada nowcna sidaasu ku socon oo mima kii ah yushabahu lagu shabahayo fiihi gudihiisa adambu dembigu biaakhara dembi kale oo acdama minu asaga ka weyn haddaad aragtaba dunuub dembi asaga larahayo ha u qadan inay takfiirin tahay buu halkii aan kuu soo sheegay un mari waqad kaana fi naasi dadka waxaa dhexdooda ahaan jiray buu hi manduul waxaa la helay buu awaaif min annaas oo yaxmilu ku xambaaraya daalika dunuubta laisku shabahay ama laisku dhajiyey calaa tasaawi baynahum inay siman tahay xooguu marka in la simo oo takfiir laga laasimiyo dad baa hawsha ku tagay buu laakiin sax ma aha walaa wajha lihada cindii wej iyo qeyl ma laha buui jid ma laha buui hawsha ayada ah in labadii maxaa yeele qaacido muhimu tilmaamaya labada shay in laisku shabaho shardi maaha inay qaataan tashbiihu shayi bishayin laa yastalzimu akhdahu jamiica axkaamihi shay shay lagu shabahay kama laasimto inuu mushabahu u qaato jamiica axkaami اlmushabahi bihi ayib hadda haddaad sidaas waxaad ku qasbanta inaad tiraahdo shaaribu اlkhamri ka caabidi اlwatani waa kaafir inaad tirado hosta ka xariiqto lacnu اlmu'mini ka qatlihi waa inaad tirahda hee qisaas iyo diya waajibaysa hawlo badan baa kugu bilaabanaya damuhu kamaalihi way badan tahay waa meeshay ragga qaarkood ku bariiqdeen weeye qolyihii daatu anwaadka xadiidka abiwaaqid alleyti ijcalnaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad yuu nabig wuxuu yihi qultum kamaa qaala hee qowmu muusa limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha marka tashbiih weeye cinda ahli اlcilmi almushabah tashbiihu shayi bishayi laa yastalzimu akhdahu bijamiici axkaamihi inuu wajushabihu hal dhinac yahay ama dhowr dhinac yahay ama agarba yaha kugu filan ayb idan nabigu saxaabadii daatu amwaadka ku dhacday iyo kuwa reer qowmu muusa isku shabahay wuxuuna iskaga shabahay wejka ah ayagoo ilaahay u gargaaray oo gaalo jebiyey oo qoreesh jabtay oo meel la dhigay oo ilaahay diinka u gargaaroo nasri dhacay xilligii towxiid saafiya iyo toosnaan lala iman lahaa yo waxay badoon inay gaala isku shabahaan ijcal lanaa daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaad bay la soo geedka asaga ah haddii nabi maxamed dhihi lahaa ha la waa geed barakaysane sida kacbada loo barakaysan unbuu jamaadaad la barakaysan noqon lahaa ayagu ma aysan ku dhaqaaqin shaarici xaqiiqatan aw majaazan calaa khilaafin bayn ahli cilm oo nebi maxamed ah ayay weydiisteen inuu u jideeyo atabaruq bihadihi shajara kamaa yutabaraku he bimawaadica min aljamaamaadaati wاlaraadi bitashriic so meelo la barakaysta ma jirto oo carafaynu istaagnaa oo kacbada la istaaga oo multasamka la taabtaa oo xajaru asadka la taabtaa oo goobo barakaysan baa jira waa amaakin shaarica barakeeyey xukumayna haddii marka ay dhaheen nabi maxamedow noo barakeen meesha noona jidee uu shaaricu diiday oy khilaafaan markaas waxay ku dhici lahaayeen he shirkiga iyo kufriga ku dhici lahaayeen laakiin su-aalu shaarici lidaalika dembi ma aha iyo kufri midnaba saxaabigu yidhi oo kale nabi maxamedow zinada waa la xarimay laakiin aniga ii ruqsee saxaabi ma dhihin nabi alla ii ruqsee zinada zinadoo la bannaysta ka warrama zinaa waa kufr biاlijmac so iskumen ogeyn walaa nukafiru axada min ahli qiblati bidami maa lam yastaxila baan isku ogeyn wadaadka yidhi marka nabi allow anigu zinada kama maarmee waxaa weeye howlahana lama dayn karee bal aniga ii ruqsee nabigu ma dhihin gaal baa tahay hadduu nabigu u ruqsayn la sooma banaanaatee ayib allihii xarimay haddii sharcigu qayb soo kala reebo yacni taas culaysma ibni xasan baa ka hadlay masalada fi lmilal wاnixal inaysan kufri ahayn diin la-aanna ahayn oy hawsha u khuduucayso tashriicinta shaarica iyo diididda hawsha u khuduucayso waxaa kaloo ka hadlay alimaam cabdiraxmaan bn yaxya almucalim alyamaani fii kitaabi alcibaada ayb marka tashbiiha ayuusan ku aafaynin tashbiihaasi ayma dacwa najdi qaybo ka mida ah ku barbariiqday xataa ku khaldamay aqwaal mutadaariba kale waa khata in lagu khaldamo hawsha ayada ah ayb badan marka iska hubso ilaa bayino aad hesho waba ha ku ukmin walaa wajha lihada cindii lana allaha qad jacala dunuuba ilah dunuuda wuxuu ka dhigay bui bacdaha barkeed acdama mid ka weyn min bacdin war dembi lagu shabahay ha u qadanay inuu takfiir ka laazimaayo yacni mushabahu bihigi baa kufri ah mushabaha hadhihin isna waa kufri faqaala ilah wuxuu hi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna waxyaabaha laydinka reebay xaggooda kuwooda waaweyn hadaad ka fogaataan nukafir cankum sayi'aatikum xumaantiinaan asturaynaa xumaantiinaan lagaa qarin dembiga waad samaysay wuu dhacay lama baabi'in kara sidiisaba wax dhacay wey laakiin waa lagaa asto lagu tusi maayo laguguna eedayn maayo lagugu qaban maayo laguna horkeeni maayo wanudkhilkum mudkhalan kariima marka kabaa'ira maa tunhaw wixii la iska reebay qaybo waaweyn iyo qaybo yaryar inay tahay buu ilahay tilmaamay fii ashyaa maca ashyaa kaiirata min alkitaabi wa sunnati yatuulu dikruha laba qaba buuhi dunuub badan yani aayado badan iyo axaadiis fara badan oo sheegideedu ay dharanaysaa lamid abar inay jirto aaadii badan baa kutub garanaysaa walaakin wujuuhuha jidkeedu waxaa weeye axaadiidta cindii aniga agtayda ana allaha subxaanaه wa tacaala qad nahaa wuxuu ka reebay ummadda can hadihi ay can hadihi اlmacaasi kulliha macaasi oo dhan ba ilahi ummadda waa ka reebay wain kaana bacduha barkeed haba noqdo cindahu cinda allahi ajalla mid min bacdi mar dunuubtu haba kala weynaato ha kala khatarsanaato laakiin kulli ilahay waa reebay ummaddana waa u diida muslimiinta inay sameeyaan yaquulu rabbi wuxuu leeyahay marka man ataa shaya min hadihi اlmacaasi ama shaaricu wuxuu leeyahay wy man ataa min hadihi اlmacaasi faqad laxiqa ninkii macaasidan la yimaada wuxuun ka mid ah wuxuu haleelay weeye biahli اlmacaasi dadkii macsida samayn jiray ahlumacaasiga ah iyo ahlu shuruur wاlfisqi ayuu marka ku biro ku xugum yahay wuxuuna ka baxay khaanadii dadka bararada ah ee ka baxay kamaa laxiqa say u biha ay bisabi alaakharuun bisabi almacaasiba kuwo kaleba ay dunuub kale sababkeed ku noqdeen baha almacaasi tanbasame ee laa yu'min iyo baraa'adii iyo shirki iyo kufrigi ninkii same asna wuxuu haleelhayay baha almacaasi lianna kula waaxidin minhum mid walboo ka min ahli almacaasi waxaa weeyaan calaa qadri danbihi dembigiisa qadarkiisa ku soconaya ama ku dhisan yahay qad laazima waxaa laazimay buu hi ismu nin walba caasi zaani saariq kaadib khaa'in baan dhahaynaa faajir mukhlif dembigaad gasho magaciisa lagu siinhaya wain kaana bacduhum bacdu eh, asxaabi اlmacaasi acdamu jurman min bacdin iyagoo kale dembi weyn ninkii muxuu ahay zinaystay iyo ninkii been isku dembi ma aha ninkii waxaday iyo ruuxii wax dilay xaqdaro ruux muslima ku dilay isku dembi ma aha laakiin kulligood waxay wada qadanayan magac la yidhaahdo saaxiibu macsiya saaxiibu kabiira ahlulmacsiya halkaasay galeen wfasra dalika kulahu sheegaaso dhan waxaa kuu cadayay alxadiiu اlmarfuuc xiina qaala nabigu markuu yidhi cadalat shaatu zuur mahaati beenaadkii waxaa loo dhigay oo u dhigmaa alshraaka biاllah mahaati beenood furto adoon waxaadan ogeyn odan ka warqabin anaa ka makhraatiya anaa goobjooga been weeye hadda waxay u dhiganta weeye alishraaka biاllah ilaahay oo loo shariig yeelo uma qara'a wuxuu akhriyay nabigu fاjtanibu rijsa min alawhaani wاjtanibuu qowla الzuur qowl الzuur baa caam ah shaat zuurna waa nooc iyo fardi min qowl الzuur min qowl الzuur xadiidkan inuu daciif yahay baa xoog badan xadiid daciif ah sunankaa soo saara waxaa nasaa ka ahayn ciladii sunan wuxuu eedaa laba ciddo iiraab iyo jahaalo iiraab isnaadi ah wuu qabaa jahaalona wuu qabaa jahaaladu waxaa ku jira laba nin baa ku jiro majhuuliin ah xabiib ibnu nucmaan nin la yidhaahdo xabiib ibnu nucmaan oo majhuul ah iyo ardaygiisa oo la ibnu ziyaad alcusfuri ibnu ziyaad alcusfuri iyo xabiib nucmaan labadaba waa majhuulaan marka aljahaalatu waliiraab buu qabaa waxdi daciifa nabigu laakiin inuu ka degay qowl zuurka iyo shahaadat zuurku xadiidkii saxiixan baa kugu filan wa kaana muttakian fajalasa faqaal alaa wa qowla zuur wa shahaadat zuur faqad tabayana lana waxaa noo cadaday buui ashirku wazuuru shirki iyo zuur lsku laysku xidhay oo laysku laray baa inoo muuqata fajtanibu rijsa min alawthaani oo gaalnimadii ah iyo shirkiga ah wajtanibuu qowla zuur wainamaa tasaawaya way sinaadeen buuri sheekhu fi nahyi reebidda la yska reebay ku siman yihiin oo qur-aanku diiday oo ilaahay diiday oo rasuulku diiday laakiin kuma sinno xagga dembiga iyo gaalnimada naha allahu canhumaa macan si ilahay ummadda oga reebay fii makaanin waaxidin hal meel oo aayaddaa wada sheegtay fahumaa qowlu zuurkii shahaatu zuurkiiyo shirkigii fahumaa fi nahyi cafwan fahumaa fi nahyi xagga iska reebidda la yska reebay daliilka wey daliilka sheegay mutasaawiyan waa ku siman yihiin wa jamcu wasrin iyo wlmami waa isku mid ma'am iyo wasri waa isku mid waa dembi wa fi lawsaari xagga culayska oo dembiga culayskiisa ah iyo walma'ami macsiyada mutafaawatan waa kala tagsan yihiin midna waa shirki diinta lagaga bixi midna waa dembi wa min huna wajadna aljaraa'ima kullaha wa min hunaa halkan buuriyo waxaanu helay wajadna aljaraa'ima kullaha dunuubtoo dhan ba inay dariiqan maraysaan nu helay buu sheekhu ujeedaa dunuubtoo dhanba la simay ama laisku shabahay ariiqaanbay mari aayadday daliilka sheegay ku siman yihiin koray ku siman laakiin xagga culayska iyo cuquubada iyo imiga kuma sinno iyo kala weynanka kuma sinno alaa tara miyaadan u jeedin buui sheekhu assaariqa yuqtacu fii rubci dinaarin fasaacidan ninkii xaday rubcu dinaar dinaarku waa afar garaam iyo boqol labaatan shan rigaal la yidhahdaa halkii dinaar wixii waagaa dinaar la odhan jiray wuxuu noqdaa mxuu ahaay halkii dinaar wuxuu noqdaa afar garaam boqol labaatan iyo shan rigo afar garaam oo dahaba iyo boqol labaatan iyo shan rigo meesha labaatanka dinaar ay noqoto sideetan iyo shan garaam labaatanka dinaar sideetan iyo shan garaam bay noqota halkii dinaar afar garaam boqol labaatan iyo shan rigu noqonayo rubcu dinaarku marka wuxuu noqonayaa hal garaam iyo he boqol iyo labaatan afar u qaybiya haddee waa soddon miya boqol labaatan afar loo qaybi waa soddon idan hal garaam iyo soddon riigo soddon riigo markaad xaddo baan gacanta kula kacaynaa tayib halkaana kaa goyn sida khawaarijtii jiqilkana kaa bixin mayno cumaaumtaan kaa siibaynaa saa loo jiido oo xoog loo jiido markay halkaa bacday yaa halkaa la kacahay dib dambe u noqon mayso marka intaasaa yaa lagu badbaadi hal xad oo la fuliyaa lagu nabadgelahayaa haddaad masaajiinta iyo sujuunta wax walba ka buuxiso mujrimiin iyo gangis iyo mooryaan ku gurto oon xad ilaahay la fulinayni waxba socon maayo hal xad marka la fuliyahee nabad baa adduunka ka dhici wax la ogyahay wey waa nicma rabbaaniyo la ogyahay intii ay culumad nabi maxamed madaxweynaha ahaa ee abubakar cumar cumaan iyo cali ninbaa taxqiiq ku samey wuxuu dadka gacanta laga gooyey ee xadu sariqa gacan looga gooyo waxay gaadhi waayeen afariyo ruux afariyo ruux yacnii markaasaa waxaa kaaga bixi malaayiin iyo intaasoo kharash xaraygoodii waxaan ku xukumay lix sano waxaan ku xukumay labaatan xabsiga jeelka wuxuu noqonayaa jaamacad lagu barto fisqiga iyo jaraaimta iyo sida wa loo dilo wa loo baabiiyo nink wuxuu soo baxaaya isagoo khamarji ah oo birlab ah oo mxuu ahay ku madax teri oo mutamirid oo shaydaan ah waagaan xidhiinu dhaamayba gaala haysta wey waxaa looma baahano ayib marka sheekh wuxuu yii rubcu dinaarku waa sida halkii dinaarda meeqa lacagu marhaya wadaadkii wadaadkii reer koonfureed ee xamar waa maxaakimti intaan maxaakimta soo bixinayo mxuu aha mujahidiintu soo bixeen wadaad oofin jiray sheekh cali dheeraso lama dhihi jirin waxay ku eedayn jireen wadaadda halkan jooga ku eedeeya hadda ka hor inuu laba boqoloo shilin oo soomaaliya gacanta u gooyay ruux haday laba boqol oo shilin oo shilin soomaali ah bimacnaa nisaabkii sariqada ma gaadhsiisano yani halkii garaam afar kun oo shilin buu maraya taqriban hadduusan ka badnayn meequu marahaya garaamka dahabka ah waa dhoweyd shan kun iyo dhowr boqol buu gaadhay isaga hadda sabaynayay marka afar kun oo shilin soomaaliya maxay ka tahay remadheera weydiiya iyagaa somaaliya ka agdhowe meeqa waa jawaan lacagaan u malayn bacdhan oo lacaga wey boqol kun sooma dhanno markay u yar tahay sagaal oo kunoo shilin soomaaliya ah wey soo sidaa ma aha sagaal boqol oo kun oo shilin soomaaliya ama sideed boqol oo kun oo shilin soomaaliya wey may afarta kun haddee afarta kun ee rubcu dinaarkan ka hadlayna boqolkii dollar baa sheekhana wuxuu ka yahay soomaaliya hal milyan iyohee laba milyan afar boqol aye sheekh cabdiraxmaan malyan iyo malin iyo sagaal boqol laba ka dhig laba isla ka dhiga marka waayahay sagaal boqoloo kun wey sagaal boqoloo kun lacag yar miyaa haddee markuu sagaal boqoloo kun uu xado xirsu mila uu ka xado markaas makhraatina ku cadaado ama uu ictiraafo yaan gacanta goynaa iska gooho ma aha ayib waagaasuu ka fiicnaa shacabtaax hoos baad u baxday waagaasuu ka fiicnaa Eh, laba boqoloo shilin miyaa nisaab ma noqon karto si walba ma noqon karto laba boqol oo shilin ah kun ma ahayn laba boqol oo shilin baa lagu eedeeya wadaadka wadaadka ku haysta wuu joogaa waa laydiin keeni karaa oday waayeeloo intaba ku tukada wey eh. adugu warkaas wadaad baa keenay waxaas u malaynhayaa hadday sugnaan weydo dad waxaa jira xuduuda nacab sidooduba dad waxaa jira xadka la ofinaya ka didahayaba ah diidanba wadaadka ya laba boqol iyo konton miya ka soo qabteen aa dhici karta almuhim waa inaad xaddu asariqa nisaabkeeda ku qiyaasada dahabka kolba dahabku meeshuu maraya la soco gabagabadu waa inahaas dad waxaa jira xadba in la ofiyaan ogolo inuu ka xanaaqi oo ninkii ofin lahaa markuu ku furahaya dacayad iyo balaayo kusii daynaya laba boqoloo kun bay ahayd oo markaa rubuc dinaar bay ku dhoweyd waa saas alaa tara miyaad u jeedin buu sheekhu ana asaariqa yuqacu in la goyn gacantiisa fii rubci dinaarin fasaacidan dinaar rubucii afar meelood meel iyo ka badan loo goyn wain kaana duuna dalika hadduu lacagtu intaa ka yartay xoolun lam yalzamhu qacun goyn ma laasimayso waana saariq la so <clears throat> waa saariq xagga marka macsiyada waa wada saariqiin wey waa caasiyiin waa asxaabu lkabaa'ir waa fasaqo laakiin waxay ku kala tageen gacangoynta iyo dembigu intuu kala badan yahay faqad yajuusu fi lkalaami kalaamkan waxaa ku bannaan an yuqaal yani fi lilaaq wa fi tasmiyati weye haadaa saariqun ka haada in la yidhaahdo kii xaday nisaab wax ka yar wuxuu la mid yahay mid xaday nisaab wax ka badan fayajmacuhumaa fi lsmi ninka mutakalimka wuxuu ku kulmin labadaa saariq xagga magaca wa fii rukuubihima almacsiya iyo dhicidday ku dhaceen macsiyada wayaftariqaani waxay ku kala tagayaan labadooduba fi lcuquubati xagga ciqaabta calaa qadri ziyaadati fi dembi kolba dembigu intuu kordho ayaa lagugu ciqaabay marka sidaasay kala tahay hala yaabin marka laba dembe oo kala weyn baa laysku qaban laysku lahi laysku shabihi habariqanin buudhan ha khaldamin sida uun saariqi wax yar xaday iyo kii wax badan xaday iyo zaanigii iyo islaantii soo cadrisay u kala duwanaayeen magacan u wadaagayeen baa loo wadaagay wakadalika albikru wاhayibu yazniyaan waxaa sidoo kale albikru wاhayibu yazniyaani waa iyagana zinaystay ruux guurita iyo ruuxan guurridanin fayuqaalu waxaa la odhan humaa lilaahi caasiyaani macan labadu ilahaybay ku caasigaroobeen wa axadumaa midkoodna acdamu waa weyaan danban xagga dembiga wa ajalo waana daraya cuquubatan xagga cuquubada min alaakhiri ka kale midna dhagax baa lagu deli midna hee waa la karbaashi ninkaa dhagaxa lagu deli asagoo ashhaadan baad dilaysaan la socda hadda isagoo laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah laa ilaha illa allah baad dilaysaan dhagax qash qash walyashhad cadaabahuma min almuminiin kimbil baad marka maxaa ninkaa qiblaha u dilaysaan xad baa ku dhacadahaysaan xaddu ridda ninka u dhacay maxaad ka leedihiin xuduudda maxaa kala duway ma idinka rabitaankiinaa mise daliil baa kala duway wixii daliil u kala duway fa cala ara'si walcayn wixii laakiin idinka la ahaanshihiina anay tahay eedada baa sheegtaya ah, bannaanka gee bannaanka iska gee ruuxa shahaadanaya see loo dili oo in la dilaabaa waajib eh haddaad beenaysaa waad gaaloobi qisaastii baad ogasha halla qisaasa kitaabka rabbiga qisaas baad i barimanka wii lagaa dilo isagoo ashaadan baa ninkii la qisaasa dilaysaa hawsha marka soomaali inay xuduudda iyo shareecada ku dhaqeeda necab tahay waa wax jira keligoodma waa lala qabaa hadda hor idinka sheegay laba kun iyo toddobadiiba waxaan tagay canada mar toronto anigu gaadhin marka taqriiban bil ama laba bilood ka hor yaa gobolka unteria waxaa ka dhacay cabdiqaadir baa jooga laga yaabaa inuu idiin sheegaa laga yaabaa waxaa ka dhacay eh, oday cabdiqaadir baa jooga waa inuu la socdaa laga yaabaa oo reer kanada oo reer toronto eh, eh waxaa ka dhacay mudaaharaad ninkii gobernatooraha ee gobolka unteria joogay oo markuu ku rafad yuhuudda iyo kristanka iyo muslimiinta hawshoodii wuxuu yidhi war dadkiina diimaha haysta ee isla muslimiinta iyo yuhuudda iyo kristanka nin walba ha isku xukuma diintiisi qudaad baan idiin samayn wadaadaan idin keeni isdinku isku xukuma arriminna qoyska guurka nikaaxa talaaqa dhaxalka wax walba idinku isxukuma wixii idinku adkaada dowladdu usoo gudbiya hawsha marka waxaa ka mudaaharaaday dad muslimiin sheeganaya toorantaa waxay noqotay waa mudaaharaad hindi bakistaaniyiin bangaladesh carab baraga dhex ka soo orday eraaniyiin fajistayaal oo gaala oo murtadiin oo diin ba shucul ku lahayn iyo in yaroo soomaaliya dhex booday boodhar bay qaateen ninkii gubarnatora waa la riday waxay dhaheen islaam aan kaga soo cararnay bariga dhexe ba waxay nagaga daba keeneen latin north america yeeli mayno ha la ninkan ha dhaco lix saac buu sii noolaaba ninkii inuu sii ahaa mxuu aha gubarnator waa la casilay maxaa loo casilay ixtijaajaad iyo mudaaharaad ka yimid minman yantamuuna ila alislaam raggi joogay sawarihi baa anuu lai keenay iyo jaraaidkii sawarihii ku mudaaraadayeen baan soo gaadhay bil ka hor buu dhaca hawsha ayada sheekh cabdiqaadir waada ahay cabdiqaadir wuxuu marka anuu maraykan ku maqan lakin hawshu way dhacday kanaday ka dhacday yacni wadaadda ay caddeeya yacni waxaa weeye dad waxaa jira diinkaba in lagu dhaqo nin asagoo yurub joogo ama joogo muxuu latin america ama north america iyo sharcigaada isku maamul nicmada ka fiican uu raadin laha maxay tahay waaba nasri ilaahay ula doontay may aayar intay wadaadda magacowdaan diinta aqoon uleh ama soo xawiishaan oo afrika ka keensadaan ama baraga dhexe kasoo tuurtaan oo iqaamo u sameeyaan ay dhahaan diinka ilahi nagu maamulo halkaan anaa ka jihaadanaabe meeshanayba ka bilaabatay baashu yani waxaad fahmi kartaa waxaan ma aha ayib diinna caybku waa iska jiraa bariga dhexaan kaga soo caraydhen inay eh, nagaga daba timaado america ma yeelanay dheheen wkadalika qowluhu calayhi salaatu wasalaam baa lamid lacnulmumina ka qatlihi inama ishtaraka laacinku iyo qaatilku waxay wadaageen fi lmacsiyati macsiyada xiina rakibaha markay ku dhaceen uma ylzamu waxaa ku laazimaya kulu waaxidi minhuma min alqaatili wاllaacini min alcuquubati xagga ciqaabta iyo cadaabka fi dunya adduunka biqadri danbihi dembigiisa kolba intuu dhannaa un baa la cadaabi ayb nina tacziir buu ley nina wuxuu leeyahy qisaas ama diya ama mag yuu leeyahay ninka laacinka asagu xad ma laha ee waa la tacziiri qadigaa loogey ninku way lacnaday way aflagaadeeyey meel saar wuu ku ijtihaadi afartan ha lagu dhufto labaatan ha lagu dhufto lix maalmood ha xidhnaado ayb ama canaan dhagaha laga raaciyo ama hal dhurbaaxo yani xoogow tacsiir ayaa ku filan ganaax ama ninka asagu waxdilaha dabadgaranaysa wamilu dalika qowluhu baa lamid xurmatu maaleyka xurmata damihi wacalaa haada sidaa ku wad weeye wamaa ashbahahu aydan wamaa ashbaha aydan min alaxaadiis sidaa ku xambaar oo tashbiihu yuusan ku aafaynin bal waa qaacida fiican qaaciduu sheekhu ka hadlay raxmat ullahi tacaala calayh qaal abu cubayd wuxuu hi katabna hada kitaab kitaabku waa dhammaaday asaalatan sheekhu markaa uu soo waday laakiin dhowr madhab oo ugu talagalay inuu kitaabka khaarijkiisa ku sheego oo madaahib ahlilbidac wa ahlilkufri wadalaal ah yuu marka sheekhu bannaanka dhigay wixii madhab macquul ahaa ee dhowaabuu israaciyey abu cubayd marka wuxuu kale soocahaya wuxuu hi katabna hada kitaaba kitaabkan baan ku alifnay calaa mablaqi cilmina cilmiga anagu intuu gaadhay buui yani waa insaaf tawaaduc wey war waxaan kuu sheegay een awilay ama aan wada waa aqoontayda meeshay gaadhay ayb wmantaha wuxuu gaahay ilaynaa xagga naga min akitaab wamantaha ilayna wna soo gaahay waa min alkitaabi waaar اnabiy yani kitaabkao dhammaystiran baa nasoo laakiin cilmigiisu wuxuu na soo gaahay iyo aaaarta nabi maxamed iyo wlculamaai bacdah iyo culamada nabiga ka dambaysay iyo wamaa calayhi luqaat اlcarab iyo carab luqaadkeeda iyo waxaan ka naqaanay baan anugu kitaab alifay buui iyo wamadaahibaha iyada dariiqyadii carbeed iyo lahajaadkeedii wa cala allahi tawakulu wa huwa almustacaanu ilahay unbay tala saaradkuna yahay asagana la kaalmaystaa qaala abu cubayd wuxuu yidhi intan dambe marka waa madaahibtii shanta ayadee uu ka tegay dikru اlasnaafi اlhamsati alatii taraknaa sifaatahum ama sifaatihim fii sadri kitaabina hada miman takalama fi اliimaan saasay ka dhigantaad mado xoog man takalama bihi fi اliimaan baa qoran xoogo waa cibaara qaliqa sheekh wuxuu hi dikru asnaaf qaybihii in la sheego kooxihii firaqii dawaafta alhamsata shanta ah alladiina kuwaasoo taragnaa aanu ka tagnay sifaatum tilmaantooda aan ka tagnay inaanu sheegno fii sadri kitaabina hada kitaabka awalkiisa ma aanan kusoo sheegin buuri waxaan kuu soo sheegay madhab salaf saalix iyo madhab murji'at اlfuqahaa mar dambu haddana wuxuu tilmaamay jahmiyo ayuu tilmaamay oo mar dambe oo miman duul ka mida takalama ka hadlay fi liimaani maslm hum waxa way qolyaha shanta ee weli aanan faahfaahinin aljahmiyatu wاlmuctasilatu wاlibaadiyatu wاsufriyatu wاlfudayliyatu sheekh albani wuxuu leeyahy asalka waxaa ku qoraa fudayliya waxaana ka saxay buu leeyahay baqaat اlislaamiyiin kadibna wuxuu sheekhu yidhi waxaa laga yaaba fudayliyadu garan mayna inay tahay nisba ilaa rajul min alkhawaarij ismu اlfadl walam acrifu sidaasuu yidhi sida hore oo kitaabka qoreyd baa saxnayd الsufriyatu wاlfudayliyatu waa nisba ilaa fudayl ibn cabdillaah waa طaa'ifa min alkhawaarij الsufriya طaa'ifa min alkhawaarij الsufriya ayaa fudayl la yidhahdaa wadaadaha qaarkood fadliyay ka cabiraan fadliya iyo fudayliya waa laba cibaaroo saxan fudayliya haddaad dhahdona kutubta saasay ugu timaadaa alfisal fi lmel wanaxl ibni xasm saasay ugu timaadaa waa nisba ilaa fudayl ibni cabdillaah alsufriyi alkhaarijiy haddii laidhaha alfadliyatuna waa nisba ilaa ila alfadli iyo ilaa fudayl labada macnaba way saxan yihiin mid inaad saxdo oo tiraahdo waa khalad midna waa saxan yahay ma labadu way saxan yihiin faafaahinta ka dheerada ninka raban wuxuu u laaban karaa alfisl fi lmal wanaxal mujaladka afraad sabxada boqol afartan iyo shan libni xasmin ayaa sheegay ayb caqaa'idooda xun waxaa ka mida ah, waa nimankii qabay markaynu kitaabka cumdaha soo maraynay aynu ka hadale qabay ambiyadu inay kufri ku dhici karaan nimankii qabay weeye waa niman gaaloon muslimiin ahayn nimanka ayaga ah aladiina jawazuu اlkufra cala alambiya ambiyadu macsuumiin ba ay leeyihinba macsuumiinba ma aha laa min alkufri walaa min aلdunuubi wاlmacaasi waa طaa'ifa marka fudayliya iyo fadliya baa la yidhahdaa wadaaddaha khaldo u tiriya inay yihiin طaa'ifa min alraafida nimana طaa'ifa min asufriyati اlkhawaarij sawaabkuna waa inay yihiin طaa'ifa min asufriyati اlkhawaarij faqaalat اljahmiyatu waxay tidhi aliimaanu macrifaة اllahi biاlqalbi iimaanku waa ilahay qalbiga in laga garwaaqsado laga garto wain lam yakun macaha yuusan ahaaninba shahaadaة macaha shahaadaة lisaan carabka way ada ka shahaadanin haddaad ilaahay qalbiga ka garato adoon weligaa a shahaadanin oo tawxiidsan muslim baa taydhe mumin baa tay walaa iqraarun binubuwati nabinimo qira la-aanteed wain lam yakun macaha shahaadatu lisaani carab wax laga qira isagoo usan la soconin walaa iqraar binubuwatin ay nabanimo la qirin aysan la soconin walaa shayun min adaa'i ilfaraa'idi faraaisha gudashadeedana waxba usan la socon adoon farad gudanin oo nabi maxamed rasuulnimo u qirin xagga carabka oon ilaahay tawxiid iyo risaal u qirin ilaahnimo xagga carabka baad mu'min tahay maadaama qalbiga aad ilahay ka ictiraafsan tahay dhehe yani waa jahmiye madhabkoodi waana kafaro kuwaas ixtajuu waxay xujaysteen fii dalika arrinka asaga bidcada waxay u xujaysteen biiimaani lmalaaikati malaaigta iimaankeeda bay uxujaysteen faqaaluu waxay dhaheen qad kaanuu malaaigtu waxay ahaayeen muminiina muminiin bay ahaayeen qabla an yakhluq allahu rusula ilaahay so rususha aboorin malaa'igtu soo maysan ahayn ha waxay horaan ahaayeen bay haddana yihiin wey marka rususha la abuuray kadibna horaan waxay ahaayeen bay yihiin waa macno baatay wanagii soo maray rususha intaan la aboorin malaaigtu waxay waajibkooda baa la yimaadeen shubadaha waa horay soo dhimatay soo ma aha ruuxu wuxuu mumin ku yahay kolba biwaajibihi azamaani walmakaani soo sidaa ma malaaigtu muminiin bay ahaayeen qabla khalqi rusul limaada waxayna ku ahaayeen inta ilaahay u diray inay la yimaadeen laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun miyaa la amray ambiyadoon la abuurinba inay rumeeyaan miyaa la amray haddii la amray inay rumeeyaan baa iimaan aha mana iimaan iimaanna ma helayaan eh, mxuu ahay ilaa biiimaan eh, اrusul haddaan loo dirinna markii loo diray inay rumeeyaan rususha bay iimaanku soo kordhay iimaanku kaana yasdaad soo sidaa ma aha marka waxaan jirin wey niqaashku ma aha qabla khalqi rusul ee bacda khalqi rusul ka hada midda kale in malaa'igtu ay rususha rumeeyaan mawaajibba mise may dilkeedaba laga rabaa masalo laisku hayaba wa qaalat ilmuctazila muctazila waxay tidhi aliimaanu bilqalbi wاllisaani iimaanku qalbiga iyo carabku ka dhacaa waa inaad ilaahay qalbiga ka rumayso carabkan aad ka shahaadato maca ijtinaabi اlkabaa'ir adoo dunuubta waaweyn ka fogaanhaya faman qaarafa ruuxii ku dhaca shay-an shay oo kabiiran weyn dembi weyn ku dhaca zaala canhu اliimaanu iimaankaa ka zuulahaya walam yalxaq bilkufri gaalnimadana weynaydna ku magacaabi mayno fasumiya waxaa lagu magacaabi ama yusama fayusamaa faasiqan faasiq baa lagu magacaabi laysa bimuminin mumin ma aha walaa kaafirin gaal weyn ma aha ilaa ana axkaama aliimaani axkaamtu iimaanka adduunyada jaariyatun calayhi way ku durarsa waa idiin sheegay waxay ku leeyihiin ruuxii macsiya ku dhacay kaafir ma aha muminna ma aha muxuu yahay waa faasiq manzilatun bayna almansilatayn qaabkay ola dhaqmaysaan sidii muslimkii muslimkii waa laga guursan gawriciisi baa la cuni wuu ku tujini waa kula jahaadi wuu kula tukan sida muslimkii wey aakhare laakiin adduunkan waa muslim aakharana waa gaal bay dheh adduunka xukm muslim buu qaadan baan ujeeda cafwan aakharana wuxuu qaadan hayaa gaalo magaciisa adduunkana waa faasiq waxay rabaa inay ka baxsadaan axaadiiii ijmaacaadka salafka raba inay ka dhuntaan wqaalat alibaadiyatu wa aa'ifa min alkhawaarij nimanka hadda cumaan degan weeye baqaayaadkooda cumaan bay hadda haysaan dowladdan cumaan la yidhahdee masqad sooma taqaanaan ee khaliijka ku taalla dowladda lixaad ee khaliijiyiinta nimanka haysto dhan iyo dowladdeedii iyo suldaan qaamuuska hore kulli soo ururi waa waa waa khawaarij weeye ilaa sanjibaar bay haysan jireen aminkana way ku dambeeyeen waa khawaarij laakiin waa khawaarij tasaqantay oo fasaqantay oo melantay waa khawaarij mushrikiin ah waa qubuuriyiin moogtahay bidacdu markay socoto waaga dambe waxa ku dhaxay inxilaal way milmi way baabii waxaa ka hadlay ayma dacwa najdiya waagi hore waxay haysan jireen cumaan iyo dubay iyo abudabay dhulkaasay joogi jireen marka aad waxaa uga hadlo dhex galay sheekh sulayman samxaan akhri kitaabka la yihahdo ijmaacu ahli sunnati waljamaca calaa takfiir aljahmiyati walmucadila ka akhri baxdiga ku jira qadiyadda ayada ibaadiyatu zamanina haadaa waxay dhaheen ama dacwa najdiya waa maxay waaniyuuna qabuuriyuun mushrikuun khawaarijta hore macsiyada kugu tagfirinaysay ee shirkigana ka fogayd ma aha nimanka waa niman sheekh cabdilqaadir iyo awliyada iyo aalakhayraha iyo aboodiga baryahaya oo ilaahay khayrkii caabudahaya oo baktigaa daba taagan wey ha ku khaldami abaadiyada hore waa cabdulahi bn abaad baa loo tiriyaa cabdulahi bn abaad baa loo tiriyay waxay dheen ibaadiyadu aliimaanu waxay dheen waa jamaacu aacaat iimaanku waa daacaadkao dhanoo la ururiyey ay jimaac aacaat ay jamiic aacaat faman taraka ruuxii ka taga shay-an iimaanka ka mida kaana kaafira nicmatin kaafira nicmatin gallada ilahay ninku kufriya buu noqonaya walaysa bikaafiri shirkin nin ilaahay u sharig yeeray ma ahay dheh tafsiirka ayagu ay qabaan waxaa weeye adduunka waxaata kaafiru nicma oo waxaa loola dhaqmahayaa bay leeyihiin sida muslimkii aakharana laakiin waxaa tahay kaafir mukhallad fi naar yani kaafir nicma saas u kala qaadaan kaafiru shirkigu adduun iyo aakharaba waa gaal bay leeyihiin laakiin kaafiru nicmuhu adduunka waa maxay waa kaafiru nicma wuxuuna qadan xukmu lislaam walmuslimiin aakharana wuxuu qadanayaa sidii mucsiladii xukmu lkufaar yukhallad fi naar bay qabaan wadaad si khaldan u fahmay oo hadlahyana waa arkaya waa dhowey isagoo laxsaan baan radinhaya alla akhriya maqaat lislaamiyiin yaan weliga haldamin kaafiru nicma waxay u yaqaanaan ibaadiyadu iyo kaafiru shirka tafsiilkooda maqaalaat lislaamiyiin ka akhriya ayib qiraa'ada waxaa jirta moogtay qiraa'a tafaxusiya iyo qiraaata saxiya wax la yihahdo qira waa qiraao aad kitaabka aad u akhrinaysa inaad ogaato xaqiiqadiisa oo si daqiiq ah oo qoto dheer baad u akhrinaysa midna waxaa way hololobin waxbaad raadinaysaa nin wax diiday haa tahay marka um, in yarbaad hilbaad ku qoran waa iskaga tegi kitaab hil waan akhriyaad leedahay waxba mada akhriyin wax ku qorna waroo ma haysid leanna adoo nabar kugu taagan bantaad orodoodu rogrogtay tasafux bad xoogow ka buubsatay iskagaba tagtay kitaabka aad akhrin waa in min jildi ilaa jildi aad akhrido akara min marna aad akhrido labo iyo saddex goorba ku noqoto marka koobaad waxaan rabbi kaaga furin baa mar labaad lagaaga furi mar saddexaad baa lagaaga furi konton goor baa la akhriya hadaad kari karto cabdiraxmaan mahdi wuxuu yii risaalatu shaafici hamsiina maraan akhriyay buui mara konton jeer kitaabka minhaajka siddeetan iyo eh, toddobadii waxaana la dhegaysanaya wadaad soo akhrisay soddon goor soddon jeer buu minhaajka soo dhagaystay baar dheer uu fadhii jiray annagoo markaa ku cusub oo marka koobaad a qalilmugdigi ridayna iyo annagu waxbana muusan dhaamin isku mid umaa nahay waxba yar umuna dhaamin sababka ma taqaanaa ninkoona carabiyada fahmin oon allaadka fahmin oon luqada carabiyad waxba ka fahmin oo wayajuuzu iyo wayukrahu ay ku taagantaho kicinteedba ay dhibayso oo in iyada loo laqbeeya macnaheeda raba ayaa minhaaj sanka loo gelay weligii fahmi maayo marka caruurta intaan durba carabiyada iyo qur-aan mxuu ahaa diin kutubtaan fooda loo gelin luqada carabeed ha la baro cujmadu markay ka tagto kadib oo cujmada ay ka baabado oy carab noqdaan markaa ha loo ballaaba diinka markaas wax fahmaya haddii kale weligood halkaa mid waxtajuu bilaayaati alatii fii ibraahim bay xujaysteen nimankan ibaadiyada ah badaluu nicmat allahi alam tar iladina badaluu nicmat allahi kufran waaxalluu qowma daar albawaar nicmada ilaahay ninku u ka jasaar ama ka meel dhaca ama ka taga ama meel kaga dhaco waa kaafir bay lakin waa kaafir nicma wa qaalat الsufriyatu waطaa'if min alkhawaarij milu dalika fi liimaan ba ayanu ka dhaheen sidii ibaadiya iimaanka la qaban oo waxay dhaheen annahu jamiicu طaacaati wey hayra laakin annahum qaaluu fi lmacaasi macaasida waxay ka dhaheen sakaaruha keeda yar iyo wa kibaaruha keeda weynba kufrun wa shirkun wey gaalnimo wey maa fiihi ila almaqfuuru minhu khaasa kufrun wa shirkun weeye maa fiihi kuma jira buui waxaan gaalnimo ahayn waxaan gaalnimo ahayn kuma jiro weeye macaasida sagiira iyo kabiiraba ila almakfuura minha kala dhaafay un mooyeen ama ila almakfuuru minha khaasatan dembiga laguu dhaafay ee sagiirada kaa un baan kabiir ahayn kaa un baan kufri iyo shirki ahayn baan rabaa cafwan laakiin dembiga yar iyo ka weyn een laguu dhaafin asna waa shirki waa kufri diinkan waad kaga baxaysaabay dheen sufriyu waa dawaa'ifta ugu adag weeye caqiid ahaan ugu caqiid azaariqo nimanka loo yeeyay najadaadki nimankaas ugu dhib badnaa wa qaalat alfudayliyatu aw alfadliyatu waxay nimankaa dhaheen waa طaa'ifa min alkhawaarij الsufriyati milu dalika fi liimaan iyaguna iimaankii halkaasoo kale ay ka mareen annahu aydan waxay dhaheen jamiicu طaacaati wey ilaa annahum jacaluu waxay ka dhigeen almacaasi kullaha macaasidoo dhan iyo dunuubtoo dhan waxay ka dhigeen maa gufira minha wixii la dhaafay iyo wamaa lam yufr waxaan lagu dhaafinba kufran wa shirkan bay ka dhigay waxay kasii daran yihiin sufriyadii sufriya waxay dheheen dembigii sagiirkaa lagu dhaafay ama kabiirkii lagu dhaafay ma ahee eh. bimacnaa ka toobad keentay wey aad ka toobad keentay ee lagu dhaafay kufri ma aha laakiin nimankan waxay dheheen kii la dhaafay yaan kala dhaafin waa gaalnimo qaaluu waxay dheheen lianna allaha jalla hanaa'uhu low cadabahum hadrabadu cadaabi laha calayha cala almacsiya kaana hayra daalimin buu noqon lahaa dembiga dhaafidiisa iyo diintiisa rabban hadduu ilaahay diido inuu kaa dhaafo oo kaa xidho ku qabto kugu cadaabo ma garba mise waa gardarto waa garbay dheh maxaa adaa marka hore noqday oo daalim noqday ayib inuu rabbi kuu dhaafmo waa tafadul iyo ixsaan ixsaankaba haddii laguu diido oo dembiga lagu qorqabto naarta laguu geliyo waxay dheheen dulmi ma jireen liqowlihi tacaala laa yaslaha jahanama ma galo naar ila alashqa aladii kadaba watawallaa aayadahaasa ku dhegay shekh wuxu uhi wahadi alasnaafu alaaatu min farqi alkhawaariji macan wuu kuu sheegay abu cubayd inay saddexda uu soo sheegay ibaadiyo iyo sufriyo iyo fadliyo eh, ama fudayliyo ay yihiin khawaarij waa kuu caddeey marka in lagu ijtihaamo ma baahno sheekhu inuu intaba akhrin baan u malaynaya inay tahay taafi min alkhawaarij sheekha jasmiyey abu cubayd wahadi alasnaafu alaaatu maxaa u dambeeyey saddexda sinfi waxaa u dambeeyey ibaadiyo iyo sufriyo iyo fudayliyo min firaq اlkhawaariji macan buru dawaa'ifta iyo firaqda iyo kooxaha khawaarijtay ka tirsan yihiin ilaa anahum ikhtalafuu fi liimaan ayagoo wada socdo khawaarij isla oo waciidiye isla bay haddana ku kala tageen iimaanka qaybo ka mida saas darteed baan u tafsiiriy bu sheekhu ku leehay waa khawaarij waa waciidiyo laakiin tafsiirka waxay u keeneen bu ilaan kala qadqaado khilaafaad ba u dhexeeya fi masalat اliimaan waqad waafaqat الشhiicatu shiicadu waxay waafaqdeen firqatayni min min alkhawaarij shiicana waxay ku caqiido noqotay iimaanka laba kooxood oo khawaarijta ka mida wawaafaqat araafidiyatu cafan alraafidatu almuctazila raafidana waxay caqiido noqotay masalada iimaanka almuctazila wawaafaqat azaydiyatu alibaadiya oo zaydiyada hore weeye zayd bn caliy ayib ibn xasan ibn cali bn abi aalib kuwii hore weeye laakiin kuwa hadda jooga waxay ku caqiidan yihiin muctasilada azaydiya fi lyaman ee adduunka maanta joogta waa muctasilatun fi اlcaqaa'id zaydiyatun fi اlfuruuc alfiqhiya sheekhu wuxuu ihi marka wakullu hadi اlasnaaf firaqdan khawaarijdan shooga sheega dhammaanteed yaksiru qowlahum madhabkooda waxaa jabinhaya maa wasabnaa bihi fii baabi اlkhuruuji min aliimaani bidunuub axaadiiii adilada aan ku soo sheegnay iimaanka in lagaga baxayo dunuubta lagaga baxayo oo iimaankii kulliga ah aan ahayn iimaankii barhkii ay tahay ruuxii macsiya ku dhaca ama waajib ka taga iimaankiisibaa nuqsaamahay oo dhaawac gaadhaya laakiin waa gaal la odhan mahayo wuxuu ka baxay min kamaal iimaan wuxuuna baaqi ku yahay ilaa asli iimaan markaa iimaankii naaqiska ah ila ljahmiya jahmiyada mooye jahmiyadu weliba umaana dhilqaadin buu sheekhu ku leeyahay nimankaa kale usoo dhilqaaday nimanku u baahan hadda in xoogow jug la siiyo sheekhu jug waa soo siiyey laakiin wuxuu rabaa inuu kaaga tago yani dardaaran yar faina alkaasira liqowlihim daliilka jabinhaye burinhaya qowlkood waxaa weeye qowlu ahli lmilla ijmacu ahli lmilla weye muslimiinta ijmaacoodii baa jabinhaya wa takdiibu lqur'aani iyaahum iyo qur-aankoo beeniyey qowlka jahmiyada xiina qaala rabbi markuu yidhi aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum kuwaan kitaabka siinay nabi maxamed bay garanayaan say u garanayaan caruurtooda iyo wiilashooda idan iimaanku hadduu macrifa bilqalbi yahay yuhuud iyo nasaaro nabigu inuu rasuul yahay xaqna yahay qalbigu way ka garanayeen ee afkay ka diideen dhaqanna waa ku diideen idan marka waxaa ka dhalan yuhuud iyo nasaaro inay yihiin muminiin ay yihiin ninka dhaha nasaaro iyo yuhuud baa muminiina ayagoo nabiga aan rumayn oon raacinna waa kaafirun bilijmaac marka saasuu ku yidhi qowlu ahli اlmilla wa takriib اlqur'aani iyaahum wa qowluhu baa yaa jabinhaya wajaxaduu biha wastayqanata anfusum dulma waculuwa naftoodiiba wajaxaduu biha way diideen aayaadkii iyo xujajkii ambiyada nabi ilaahi muusey diideen wastayqanata anfusuhum dulman waculuwa eh, eh, eh, dulmi iyo kibir awgi culuwi waa kibir hadda santaagid faahbar allaahu canhum rabbi wuxuu ka sheegay bilkufri gaalnimu kaga warramay gaalnimu rabbi ku qoray qolyihii nabiyulaahi muuse aayaadkiisi iyo mucjizaadkii aayaadkii diiday beeniye ambiyada rususha beeniye ayagoo weliba qalbiga yaqiin ka huba nabi muuse inuu nabi yahay iyo ambiyaduba id ankaruu biاlsinati markay carabka ka dafireen ambiyadii iyo rusushii waqad kaanat quluubuhum quluubtoodu waxay ahayd biha biاlnbiyaai aw biaayaatiha biaayaati اlambiya caarifatan mid garanaysay ahaayeen quluubtoodu ambiyada way yaqaaneen diinka xaq inuu ya way garanhayeen aayaadku inay aayad xaq waa garanhayeen idan marka waxaa weyaan qur waa idan beenay ijmac ahli islaamna waa khilaafteen saa darteed kufrigooda ayadu waxaa weyaan layskuma khilaafin jahmiyada khulaska ah uma ahbara caza wajal ilahay wuxuu ka sheegay can ibliisa annahu kaana min alkaafiriin ibliis inuu gaal ahaa oo uu gaaloobay oo istigbaar ku gaaloobay baa ilaahay sheegay wa huwa caarifan billaahi biqalbihi wa lisaanihi aydan ibliisna ilaahay wuu garanayay qalbi iyo afba rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcaثuun markau ilah ba bari waaba laga aqbalayba qaala inaka min almundariin ila ywmi اlwaqti اlmacluum rabbi faandirnii buu leeyahay ilaahu ii kaadi rabbi ma aqwaytanii khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin idan marka caarifna waa yahay qalbiga waa ka garanaya afkana waaba ashahaatayba wey ibliisoo ashahaatay ashahaada juso aggii qaybtii rabbi khusaysay ah iyo caarifna ka ahaa qalbiga ee ka garanhayabaa gaala ah. rabbi waa kaana min alkaafiriin marka waa maxay ibliis waa mumin marka la fiiriyo hee jahmiyada madhabkeeda marka loo eego ibliis muslim buu noqonhaya oo fircoon baa muslim noqon oo abujahl iyo abulahab baa muslimiin iyo awliye ilaahay noqon oo maxaanku idhahdaa yuhuud iyo kuwii nabiga sixrayba waxay noqonayaan awliye noqonaya waa musiibo bidcadu meel bay kula gelaysaa fi ashyaaa kaiira arrimo badan buuri yatuuli dikruhaa sheegideedu ay dheeranayso kulluhaa dhammaanteed yani ashyaada wuxuu jeeda adilla ujeeda sheekhu soo gaabsanhayaa fi ashyaa'i macashaa la qabo kaiiratin badan yatuulu uu dheeranhayo dikruhaa sheegideed kulluhaa adilada dhammaanteed sheegay intaan soo gaabsadayba taruddu waxay radin qowlahum qowla aljahmiyati ashadda araddi celin iyo radin adag wa tubtiluhu way burinaysaa madhabkii jahmiyada aqbax alibtaali burin midda u foolxun u liida ee muxuu u foolxun bay burinaysaa tama alkitaabu can arisaala kitaabkii halkaasuu ku dhammaaday kitaabkii abu cubayd kitaabu liimaan liabi cubayd ilaahi subxaanahu wa tacaala sheekha alifay khayr ka siiyo miisaankiisa xasanaadka ilaahay subxaana wa ha ugu buuxiyo ha ugu dhammaystiro dembigiisana allah ku dhaafo maalinta aakharana waxyaaba u baxsada ilaahay subxaana wa tacaala ha oga dhigo innaguna wixii aanu soo sheegnay ee khayran ka sheegna ilahay idinku anfaco wixii shar aynan u qastin anna allah i dhaafo idinkuna ilahay idinkuma aafiyo hadaa bilahi towfiiq